bismi illaahi اraxmaan اraxiim <clears throat> wsalaatu wasalaam calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd e, marka koobaad raalli ahaada waa soo dahay xogow <clears throat> marka xiga waa kelimadii qeybteedii saddexaad qeybteedii saddexaad ishkaaliyaat fi takfiir almujtamacaat e, intayna gudagelin marka intaynoo dhiman aan khulaasayno wixii xalay aynu soo maray oo kooban waxaynu soo maray e, laba qodob oo ka horeeya aima dacwa najde hawshoodii waynu soo tilmaannay oo ku saabsanaa qadiyaddii atakfiir bilmacsiya ee loo tirinayey shukri ibni axmed ibni mustafa taana aan ku soo gebagabaynay xogta hadda aanu hayno waxay keenaysaa in aan wadaadka lagu xukumin khaariji ama takfiiri ummadda ku takfiiriya bimuطlaqi اlmacaasi aw bimujarad اlmacaasi uun hadalka hadda uun lahayo u fiicanna uu keenayo in la yidhaahdo suuro ka mid ah dunuubta oo asagu markaa uu arko kufri inay tahay turaadka fiqiga asiilka ana looga heli karo waxyaabaha u maqhraati kaca ayuu wax ku tagfiiriyaa hal la yidhaahdo ayib laakiin yaan la odhanin ninkaasi macsi wax ku tagfiiriya qodobka waynu soo marray qodobka labaadna wuxuu ahaa eedayntii sheekh xasan ugu eedeeyey ilaahaa xifdiya ugu eedeeyey qabaa'ilku iska gaalaysiiya iyo hawshuu sheegay hawshaana waa iniga soo marray inaysan jirin qabiil soomaaliyeed iyo mid carbeed iyo mid cajam oo korka intaan ka qabtaan idhi isaga iyo afraaddiisuba waa gaalo laakiin daa'ifo ama koox ogaadeen u dhalaatay waa laga yaabaa inaan iska lalaadiyo waad soo marteen baan u malayn koox hawiyaah inaan weeraro waa laga yaabaa ama aan xukunto koox majeerteena ah hadda ka hor inaan gaalin waad ogtiin baan u malayn wadaadku marka hadduu afraadda iyo dawaa'ifta ka hadlahayo anaaba qaba ninkii ka doodahayana waa diyaar wey laakiin qabiil buu gaalaysiiyey oo sida loo jeedaa ah matalan wuxuu yidhi ogaadeen waa gaalo ama abgaal waa gaalo ama habargidir waa gaalo ama majeertan o dhan waa murtadiin warka haddii loo jeedo waa been aan lahayn sal iyo raad midna ma laha marka taasna waynu ka soo tagnay ila tahay haddii markaan u buradayno uu wadaadku iطlaaqaad ama cumuumaad qaarkood uu ka fahmay hawshuu sheegay waxaan leenahay waxaan kaga jawaabnay wadiifada loo yaqaana fii baabi اljadal aw cilmi اladaab wاlmunaadara adaab albaxth walmunaadara altaxriir bitafsiir اlmuraad ruuxu hadduu erey iطlaaqo ama shay mushkila ama erey mujmala ama mid duuduuban kadibna uu asagu fasiro tafsiirkiisaa lagu go'a cinda alculamaa war anigii baan la soo taagan cidna ma gaalaysiinin ma wax kalood sheegtaan baad weydeen qabiil aan gaalaysiiyey ma jiro qabiil aan xukumay ma jiro anaa leh oo la taagan toban sanaan ku dhawaaqahaya ma wax kalaad weydeen markaad halkaan ku rafaraysaan marka waxaa weeye waxaa la yidhahdaa midda iyada ataxriir bitafsiir اlmuraad marka tafsiir lmuraadna dhegaysan baayaan xaqiiqo cadna keeni baayaan marka uun eh, tuhmada u gadmaysa ee isleeyihiin bulshada soomaaliyeed way dhex mari kartaa wadaadka inuu xuseen aadanna waad ku dili kartaan taa un baa la wadaa macno badanoo meesha ku jira anu ma arko aan iskaga tago qaybta ku saabsan aima dacwa najdiya xalay waxaynu soo marray a'immadu in ay yidhaahdeen kutubtoodana ay ku qoran tahay wax ayaga ka midoo inkarna aysan jirin shirkigii iyo kufrigu inuu ku faafay ummadda min bacdi alquruun almufadala akar اlummana ay hawshaasi ku dhacday ama ay tawxiidka iyo shirkiga jaahil ka tahay way soo marteen waxaan kaloon soo maray wilaayada iyo meelaha ka taliyaan aima dacwa najdiya ee tawxiidku ku dhigay mooyeen meelaha kale in alghaalib fiihim ay tahay cadam اlislaam ruux la ogaaday islaamnimadkiisaba mooye meesha iyagu joogaana alghaalib walaslu uu yahay dadka ku nool iyo afraadda muslimiin inay yihiin nin la ogaaday kufrigiisaba mooye waxaan soo maray mukhaalifiintoodii ee dacwa tawxiidiya intii loo bandhigay diiday ee dafiray ama la dagaalamay ama khilaafay ama ka soo horjeedsaday inay la dagaalameen ku jihaadeen dhiiggoodii bannaysteen xoolahoodii qaateen khasawaad iyo macaarig islaamiyana ku magacaabeen waynu soo maray bilaadda iyagu ay ka taliyaan ee ay maamulaanna in daaru islaam ay qaadanayso bilaada mukhaalifiinta iyo dowla turkiya iyo wixii la halmaa ay deganaydee markaa bacdamaa khaasatan ay dacwadu faaftan ay u arkaaye inay tahay diyaaru kufrin wa xarbin intayn dacwadu faafin dadkan mushrikiin bay ahaayeen lamana odhanaynin waa kaafiriin xaggana lama odhanaynin waa muslimiin waan soo maray haddaba dadka mushrikiinta ee dacwa tawxiid weli aan la gaadhsiinin diyaartooda maxaa u xugum midda ayadaa nas cad oy wadaaduu leeyihiin ma arag laakiin usuushooda waxay keenaysaa daartan in la yidhaahdo kaafiradna ma aha muslimadna ma aha usuushoodaa keenaysa limaada haddii la yidhi saakiniintii waaynu soo marray usuul ahlicilmi daartu iyo dhulku matbuuc ma aha ee waa taabici kolba wuxuu raacaa bulshada ku nool sauriikum daara alfaasiqiin faasiqiin meesha hadday joogaan daartu maxay noqon daaru fisqin kafar hadday joogaanna daaru kufrin marka daarta ay ku nool yihiin mushrikiintan dacwadoo la gaadhsiinay xujada aan lagu qumin maxaan leenahay calaa usuuli wahaabiya horta daaru shirkan way tahay maxaa yeelay mushrikiin geesa waaweyn baa dhooban laakiin ma dhahayna waa daaru kufrin iyo daaru islaam asalkooda wuxuu ku inaan la dhihin laysat bidaari islaamin walaa bidaari kufrin taas waa marka aniga qiyaastayda wey laakiin tay caddeeyeen waa diyaarta ay dacwadoodu dacwadoodu ay gaadha waxayna oga jeedaan beled walba iyo walboo maqashay wahaabiyadu inay oogu yeedhayso ilaahay keligii ha la caabudo awliyada iyo asnaamtan iyo qubuurtana ha lagu kufriyo bimacnaa cibaadadiin han la siinin ilaahay keligiina cibaadadaha loo badhax jiro xukumka iyo taxaakumka allaha loo daayo nin walbo warkaa uu gaadhay waxay u arkahayeen ana aldacwata qad balagatu waqad qaamat calayhi xuja dadka laakiin khabar maafishka ah ee warba aan haynin wadaadkan seebta la ordi muxuu rabaa aduu ku maagay oo muxuu ga rabaa inuu ku duluu rabaa oo maxaan sameeyey mooyi kaasi warba ma haya moogta kuwa laakiin maqlay wahaabiyo tadcuu ilaa ifraad illaahi biاlcibaada wa nabd الshirki waطawaaqiid nin walba u maqlay waxay u arkahayeen ana aldacwata qad balagatu marka waxaa lagu qaadayaa weerar xoolahooda waa la bannaysan bal ayagoo daganon ogeyn yaa dhasha la dhigan maadaamaay warka heleen sidii nabigu reer bani mustaliq uu dhasha u dhigtay wahum haaruun xadiidka ibn cumar sooma garanaysaan halkaasay la mari jireen usuusha aima dacwa najda waynu soo maray ijmac inay soo guuriyeen ana man laa yacrif macna laa ilaha illa allah inuu yahay kaafir ijmaca waxaa soo guuriyey sulaymaan fii taysiir اlxamiid cabdالraxmaan ibn xasan fii fatxi اlmajiid aimo ka badanna way soo guursheen oo kale waxaan soo maray inay gaadheen dowladdii cumaaniyadda ahayd ee cimlaaqada ahayd inay kaafiro tahay waagi dambe bacdama ay dacwadu gaadho weeye hadda waqad qaamat calayha alxuja waa qawaaciddii aimadan ka hadlayda inay kaafiro tahay ninkii takfiiri u hayana uu yahay kaafir ama uusan fahmin macnaa laa ilaaha illa allah calaa tacbiir cabdallah ibn cabdilaطiif ibn xasan ayb cafwan cbdlad ibn cabdiraxmaan ibn xasan ibn maxamed abdilhaab intaa wayno ka soo tagnay ila tahay intana marka aanan sii gudagalin a'immadu hawshaas culus wax uga horreeyey ee meel loo cuskada midna ma jirtaa bacdu dalab waxay codsadeen nuquul xalay aan sheegay inaan maraajicdeeda wax ka siiyo waxaynu soo sheegnay inay a'immadu yidhaahdeen macnaa laa ilaaha ila allah ninkaan garanayn oon fahansanayn macno guud baa laga hadlay hadda aha in la ciraabo oo la yidhaahda laada sidan weeye oo kan kan weeye oo ajnubi loola kala baxo waxaa laga hadlahayaa inaad aaminto ilaahay keligii inuu cibaada leeyahay xagganna lagaa hela dhaqankeedii macbuudan asaga ka ayna uusan jirin oo xaq lagu caabudo wixii kaleo la caabudona ay abaatiil iyo bakti yihiin rasuulkuna uu rasuul ilah xaqa yahay keligiina oo itibaac uu leeyahay iyo tashriic tabliiqan can illahi subxaanahu wa tacaala taa macnaha guud baa loo jeedaa maaha baasha inaad ciraabto ood kala sasaarto ood udayda macaanidii loo baahnaa ijmaaca ay soo guuriyeen keligood ma soo guurin waxaa soo guuriy ibnujariir baanu sheegnay wuxuu ku soo guuriyey mujalladka lixaad safxada tahdiib aaaarkiisa waxaa soo guuriyey ibnu xasam kitaabkiisa alfaslu fi lmayl wاnixal mujaladka afraad lixdan iyo todobo waxaa soo guuriye oo kale ibnu qudaama fi lmuqni mujaladka labyo tobnaad laba boqol iyo sideean waxaa kaloo la codsaday hadalkii ku saabsanaa macsiyada ruuxii ku israara bimacnaa niyeysta inuusan weligii dembiga ku dhacay uu kan toobadkeenin ama yidhaahdaa dembigan waan samayn kana toobadkeeni mahayo hawsha noocaas ruux muslim inaysan ka suuragelaynin hadalkaa ay ku saabsanaa hadalka ku saabsanaa arrintaas ee uu lahaa ibnuwasiir wuxuu ku jiraa kitaabka loo yaqaana alcawaasim walqawaasim fi dabi can sunati abilqaasim mujalladka shanaad saddex boqol toddobaatan iyo sideed waa nuskhada shanta ah ee anu aan hayo nuskhada sideedaa jirta mise sagaal bay ayadoo ugu dheer middan gaabanee shanta ah taas wey taana kuu celinayo inay isku khilaafeen aima dacwa najdiya isku khilaafeen mushrikiintii xilligoodii joogay ma kufaar asliyiina mise waa murtadiin waxay ku caddeeyeen khilaafka asaga kaga hadleen ataqriiraat calaa kashfi shubahaat safxada boqol iyo saddex oo uu leeyahay alimaam maxamed ibraahim mufti daar sacuudi saabiqan qabla ibnbaas iyo addura saniya mujalladka toddobaad boqol afartan iyo shan mujaladka tobnaad saddex boqol soddon iyo lix ilaa saddex boqol soddon todoba laga fiirin karaa in ay ku magacaabi jireen fatrada iyaga ka horraysay dacwada towxiidiga faafideeda wixii ka horreeyey ummaddii intaa soo dhisnayd ee uun shirkiga ku jirtay ka soo hadleen jaahiliyay u yaqaanaan alfatra aljaahiliya yidhaahdaan hawshaana waxay ku jirtaa addura mujaladka toddobaad boqol afartan iyo shan mujaladka afraad saddex boqol toddobaatan iyo afar ilaa ay ka hadleen sheekh maxamed cabdulwahaab iyo wiilkiisii cabdallah ibnu muxamed ay ka hadleen dadkii reemeyga ama reemagaalka ahaa ee qabla dacwa isbaabi'iyey isdhacay ragga iska laayey geel iyo xoola iska taabsaday maxaa u xukm ah waxay mariyeen xukma ahli اljaahiliya nin walba wixii uu ku islaamay iliguu tawxiidka qaatay ee dacwa tawxiiddii uu fahmay gacantiisa ku jira asagaa iskala yidhahdeen kullu qasmin adrakahu اlislaamu fahuwa calaa maa qusim wey shay walboo la qaybiyey oo la qaybsadoo la kala qaatay qabla alislaam sidii loo kala qaatay ha ahada xadidka ibn cabas fi sunad garanaysa wixii islaamku uu soo gaadhay asagoon lagu kala bixin islaamka kala saarahay dhaxalladii la kala dhacay xoolihii la kala boobay naftii la kala laayay kulli waxay idhaahdeen wixii ka horreeyey qabla tawxiidkan cafa allahu cama salaf nin walba wuxuu la tegay walislaamu yajubu maa qablah niyeysta inaad ahaydeen jaahiliye iyo gaalo aad ahaydeen ama muslimiin aydan ahayn nin walba wixii gacantiisa ku jiro hadduuna sekadaa kala baxo ilahna ugu dhawaad hore u socda xalay dhalay iska soo qaada halkaasay ku jirtaa hawsha ayada ah waxaa laga yaabaa inayda hadda ka hor maqan laakiin waad arkaysaa mujalladka lixaad durar saniya saddex boqol siddeetan iyo saddex baad ka fiirin kartaa ma aha weliba xerti dambe maaha waxa ka fadwoonaya waa sheekh maxamed iyo iyo acdal اmuctadiliin cinda alwahaabiyin ninka loo yaqaano waa kuma sheekh cabdalla sheekh cabdalla ibn moxamed weeye ayib wadaadkii muxuu aha maxamed xasan muu ahaa katani wadaadkii maghribiga ahaa munxarifkaas maruu ayma dacwa najdiya naqdinayey wuxuu yidhi ninka keliya ee u fiicane aan leehay waa imaam waxaa w waa wadaadka waa muctadil hawshiisu waa degan tahay kale leef marka waay halkaasuuba taagan yahay nin baa laga sheegay nin walbaa iga qaata akhir isaga ay dhigi doona marka waxaa weeye hadday uu kuya ahaa muxuu ah sheekh cabdallah bin moxamed kuwa ah muctadil halkaasuu taagan yahay naskiisuna wuxuu ku jiraa mujalladka lixaad saddex boqol siddeetan iyo saddex ka toddobaad boqol afartan iyo labana ka firi masalatu diyaar xalay waxbaan soo dhowr naqli inaan keenaan moodaya laakiin durasaniya mujalladka sagaalaad laba boqol konton iyo labo ilaa wixii ka dambeeya ka fiiriya majmuucat الrasaa'il wاlmasaa'il cafwan majmuucat اlmasaa'il wاrasaa'il الnajdiya mujalladka koobaad afartan iyo afar waad ka fiirin kartaan naqliga ugu fiican iyo baxdiga ugu fiican wahaabiya ay qadiyadda ka leedahayna wuxuu ku jiraa hidaaya الطariiq min rasaa'il wa fataawa xamd bn catiiq safxada boqol soddon iyo toddoba waxaynu markaa u gudbaynaa hawsha caawa aan rabay inaan u gudagalo ee khusaysay takfiiru اlmujtamacaat haddii wahaabiye aynu soo maray mujtamacaadka iyaga ka horreeyey ama ay soo gaadheen ee shirkiga ku aafaysnaa agtooda inaysan ka ahayn muslimiin ha inoo dambaysa makaafiriin bay ahaayeen oo waa inagii soo maray kufrigu waxay ku xidheen iqaamat اlxuja aw baluuqu dacway ku xidheen alfaadaas in lamida ama ku dhow baa laga soo guriyaa sayid qod kitaabkiisa macaalim fi اطariiq muqawimaat tasawur اlislaami muxuu ahaayey kitaabkii mxuu ahaa eh, dalaal qur'aan kutubtiisa badan laga soo guuriya naqliga ugu adag ee sayd qudbuley fii qadiyati takfiirna wuxuu ku qoran yahay suuratu ancaam markuu fasirayo qowlahu tacaala walitastabiina sabiil kadalika nufasiru اlaayaat wlitastabiina sabiil mujrimiin baxdiga udheer halkaas ku jira waan ogahay bu adii doontaad takfiiri baa tahay tuhmat takfiir hawshaa usoo bixi maayo iga dhegaysa warkay uu ka sii daayey halkaasuu idinku galay marka si fiican u fiiriy howlo kaloo dheerdheer way iska jiraan oo laga soo guuriye macaalimkii meelo badan laakiin naqliga ugu adag midkaa oo weliba uu dareensan yahay in la odhan doono takfiiri baa tahay inta kale ooma baxintuu xukumka sii daayo uu mujtamacaadka jaahiliya ku tilmaamo o itlaaqu ka taga laakiin hunaa wuxuu ka hadlay xukumkiisa wuxuu ku dhisan yahay iyo waxa la odhan doono iyo inuusan dheg jalaq u siinaynin <laughs> suuratu ancaam buu kaga hadla halkaa idiin sheegay ka fiiriye inta marka sayd qub loo tiiriyey waa inta ayma dacwa najdiya iyaguna ay soo mareen haddaysa ayma dacwa najdiya ka darayn nin walba aysan ka darayn marka loo fiiriyo takfiirinta ruuxu in la xukumo kadibna la raaciyo seef iyo istixlaal dimaa iyo amwaal iyo fay iyo haniimo baytumaal xamed ibnu caf wadaadka xamed ibn naasir baa waxaa la yidhi maxaad u tidhi dadku waxaan dhahaynaa waa kufaar asliyiin yaanan dhihin waa murtadiin wuxuu yidhi haddaan dhahna waa murtadiin waxaa ka dhalan hanti walbaoo maanta duniyada taalloy gacanta ayagu ku hayaan dadka ayaga ah, in la soo wareejiyo ay noqoto baytumaalka la geeyo leanna murtad lama dhaxalo innaga xataa muwaxidiinta xoolihii aan ka dhaxalnay dadkii aan ku xukunnay isheeg murtadiin waa xoolo xaaraan waa in la geeyo baytumaal lianna maal murtad idaa qutila waa fay waxaa roonbu in la waa kufaar asliyiina wاlkaafir اlasli yariu waxaa dhaxlaya yariuhu kaafiruhu اlasli alaakhar baa dhaxlaya marka hawshaa aan ku dayna buuri isagoo halkaasay la marta baxdi dheer uu leeyahay dhiba ma laha rag bada ku taageeray oo isagana ka horreeyey sidii cabdirasaaq muxuu ahaa amiir sancaani oo kale qadiyadda marka alxukmu bijaahiliyati اlmujtamacaat sayid qudbi waa ka sugan tahay kale ka sugan tahay aima dacwa najdiya marka waxaa isweydiin leh wadaad waxaad arkaysaa jadiida oo malagii galay mid ictisaama oo wareersan oo iska lalaadin he sayid qudb aafowey kaana yaxkumu bijaahiliyati اlmujtamacaat jaahiliyat اlqarni اlcishiriin alaab baa laga sii da isaga iyo walaalkii maxamed qudbi un la caydhsan <laughs> waxaa la yidhi wuu darajo beelaa ninkii loo dan leeyahay haddii as iyaga la maagan yahay waa isgooni laakiin inta lagu maagay maslada takfiirkan ka hadlaya la socda hadda ma aha hawlo kale oo sayd khudbe lagu haysto hadda korna waa ka soo afeefta inta lagu haystay qadiyadda khusaysa in lamida ama ka daran waxay ka sugan tahay a'immatu tawxiid a'immatu huda wa khayrna weeye insha allah marka waxaan soo qaadaynaa hadal uu leeyahay sheekh maxamed xaamid alfiqi fiqi oo sheekh ibnu baasna uu taageersan yahay tacliiqa uu ku leeyahy calaa fatxi اlmajiid xaamid alfiqi ayaa waxaa tacliiqiyey sheekh ibnu baaz dabcada daar الsalaam markaasuu muqadimo u sameeyey sheekh ibnu baaz oo wuxuu yihi kitaabku waa kitaab qiimo badan fatxulmajiidka haddana tacliiqaad cajab qaba oo qiimo badan buu saaray alustaad buu hi alcalaama maxamed xamid alfaqi laakiin waxaan ku arkay buu akhtaa yar oon badnayn waxaan go'aansaday marka intaan dul maro inaan tacliiqiyo meeshii khata ku jiro sidaasuu sheekhu u caddeeyey markaasuu kitaabka dha dul maray waxaa ku yimid hadal aad la yaabi doontaan sayd qudbi xataa uusan dhihin baa laga yaabaa ama mid la mid ah. macna aljaahiliyu sharxaysay ninka la yidhaahdo xamid alfaqi markuu sharxi waday oo waday wuxuu yidhi waqad caadat aljaahiliyatu ila annaasi اlyowma mila aljaahiliyaة اlأulى wa shara minha muxuu yidhi waqad caadat aljaahiliyaةu ilى الnaasi اlyowm mila aljaahiliyaة اlأulى wa shara minha waliba ka daranta tii nebi maxamed soo gaadhay tu ka daran ayaa maanta lagu jiraa buuhi walaa yamnac wujuud اlqur'aani wاlxadiiثi qur-aan baan haysanaa xadiid baa jira bukhaari baa la akhriya rag baaba saxiixanka ka baxahaya xisaabtaa ma soconaysa buu hi marka mana dafcin karto alxukmu biاljaahiliya liannahum itakhaduuhuma qur'aankii sunnadii mahjuurayn fawujuuduhuma wujuud اlqur'aani wasunna wayahada xujat calayhim faqad xujun ba idinku tahay mooyeen maxaa tihiin ahlu اljaahiliyati الثaaniya tihiin walaa yagurannaka buu hi minhum camaa'imu walixa cumaamad iyo garh weyn iyan kugu dagin buui wadaadku wa suwar iyo fedho waaweyn famaa waraa'aha ila jaahiliya wa caqliya caamiya qad takunu shara min caqliyati man yatabicuuna adnaab اlibli wاlbaqari wman lam yajcal illahu lahu nuura fama lahu min nuur التacliiq calى fatxi اlmajiid safxada laba boqol konton iyo saddex dabca daar الsalaam bitaxqiiq wa tacliiq sheekh bn baaz hawshaas sideedu ku daayey ma taabanin wadaadaha hadda weebabka wax ku qorqoriya muntadeedka waxay leeyihin waqad aqarahu wa sawabah waa run hadde haddaad tiri akhdaa baan ku arkay xaashiyada khaa walbana waan tacliiqinayaa mid musiibara aad martay kii ka horreey soo tacliiqisay ku ka dambeyna aad tacliiqisay macneheed waa maxay annaka muwaafiq miya bilmiya weliba ayib taasi waxay la tahay hadalkaasi maxaa ka dhigay wahaabiye xataa saa ma u caddaysay warka asaga hadal sidaa u cad oo xataa qur-aanka idin dhex yaalla iyo xadiidku waxba idiin taramay garhkiina waaweyn iyo koofiyadiina waxba kama jiraan aamid hoos bu usii degay waabiyada way ukumaysaa in lagu jiro jaahiliya lagu jiro lamid ah muxuu ahaa ama ka daranba tii marka laga firay bacd alaxkaam maxaa yeelay mushrikii alcarab kufrigoodu inta badan wuxuu u badnaa fi luluhiya laakiin mushrikii aakhiri zamaan waxay ku dareen ishraaq xataa fi rububiya waad ogtihiin waxay kaloo ku dareen cinda aliطiraar in ay ilaahay subxaanaه wa tacaala halmaamayaan shirkigana u khaalis yeelayaan lishe cabdilqaadir wاlbadawi ilى akhirih meeshii lagu yaqaanay kufaaru quraysh cinda shadaa'id yukhlisuun faإida rakibuu fi اlfulki dacaw اllaha mukhlisiina lahu اddiin وإida hashyahu mawjun kaالظulali dacaw اllaha mukhlisiin وإida masakum الduru fi اlbaxri dala man tadcuuna ila إiyaah idan wixi o dhan way bedeleen kuwan markay hawshu kullaato iyo waxay aadhayaan ilahay kayrkii beri samaadkay barroon yihiinba hadda ka horkaa soo gooriyey odayga ogaaday muxuuna marka marka muxuu yii cirka roob laga waayo caafimaadku yaraado cidda uu cashi qaato asagaan cuskanay cabdiqaadir u yeedhabu maxaaba hadhahaadee waad fahanteen baan u male haddaan galo waa cashirku dhammayn mahaya iska joojiye almuhim sheekh xamed alfaqi iyo sheekh ibnu baas halkaasay istaageen jadiidiyo malageed baa galee sheekhoodii muxuu yidhi imaamkoodii sheekh maxamed amaan jaami raxmat ullahi caleyh wadaad khayr badan buu ahaa calaa mulaaxadaatin fii muxuu yidhi markuu ka hadlahaya qadiyadda jaahiliyada adduunka maanta ka jirta fama axwajana اlyowm ilaa cumar nacam ilaa cumar limuqaawamati jaahiliyati اlqarn اlcishriin wa wahaniyatihi sababsha sayd lagu haysta ma ah may ka hadlaan oy ka beri noqdaan ninkan takfirinhaya shucuubta kuna xukumhaya inay tahay ka abilahab muxuu ahaa waa abijahl iyo muxuu aha waa'il bni caas waxaan u baahannahay bn cumar oo nimankaasi budaaga fama axwajana ilaa cumar nacam ilaa cumar limuqaawamati jaahiliyati اlqarni اlcishriin wawahaniyatihi ma axwaja almuslimiina ila الsidiiq lilqadaa'i calى riddati hada اlqarn cumar baan u baahannahay buu ihi riddadan maanta jirta ee qarnigan hadhaysay ka farxasha cafwan abu bakr sidiiq wuxuu ihi wahiya riddaة laa abaa bakra laha bixuruufihi waqadiyaة walaa abaa xasana laha riddaة اlilxaadi wاlmaadiya riddaة اlmuyuucati wالshuuciyati wamushtaqaatiha warka waad garateen baan u malay hadalkaa wuxuu ku yidhi kitaabkiisa loo yaqaana taصxiixu اlmafaahiim fii jawaaniba min alcaqiida safxada toban iyo saddexaad mar kale wuxuu leeyay faxyaaة اlmuslimiina اlyowm aqrabu ilى اljaahiliyaةi alatii qabla mabcaث النbi sal ly slam minha ilى اlxayaaةi اlislaamiya nolosha muslimiintu maanta ma tii quraysheed bay u dhowdahay mise tii muslimiinta tii quraysheed horana muxuu soo yihi riddatu hada اlqarn jaahiliyaة اlqarn wawahaniyatihi waxaan u baahan nahay abi bakr iyo iyo cumar tabliiq sheekoodu muxuu yidhi asagoo abalxasan nadawi nin walbuu xilligaa joogay dhib taagnaa buu cabirahayey wadaad xilligaa dhibkii taagnaa ka hadlahayay inaad maanta adugu hilibkiisa isku cunto ood xamato ood maanta dhoko wuxuu ahaa takfiiri wadaadahaadina aad ka leexato ma axashi iyo idabdarra ah mise waa daacinimo iyo aftahanimo abulxasan anadawi wuxuu qoray risaalo la yidhaahdo riddat walaa ababakr waa mabuuca way taallaa daaru xadiis waad ka raadin doontaan anugu waa hayaa yaxya soo ma hays aye ka qaata asaga <laughs> riddatun walaa abaabakr laha muxaadarada asalkeedi muxaadaray ahayd wuxuu ka jeeday sacuudiga bartankiisa jaamic alislaamiyu ka jeeday toddobaatameeyada iyo lixdamiyada markay baashu kacsanayd ee shuuciya adduunka la wareegtay ee la rogmaday ee soomaali badanna ay baasha durbaanka u garaacaysay wadaadihiin yidhi warka daayana loo taxaabay aakharo loo diray soo ma garanaysaa ee tiraadeen ulu iyo jin ma soconayo madaxweynehinaa yidhi in badanna waa isacabaynayeen raggii waagaa isacabaynayay qayb ka mida maanta waxay lehin waa ducaatu ila tawxiid khayr wey barako wey ma diidanin laakiin wadcigii xilligaa jiray iyo mid ka daran culammadii cabirtay inaad maanta ku tabdiciso he ee ummadda ummad bay tagfiirin hayeen waa mushkilo wey marka jamaaca tabliiq sheekhoodii jadidiyo sheekhoodii wahaabiyo culummadoodii maxaa dhiman inaad fahamteen islaaxdii sayd sheekhoodii ba akhwaani islaax sheekhoodii u dhanaa sheekh kala miyay hayaan xasan haddii laga soo tago bani sayd qudba ku culus bay hayaan ya yaman ayagu yamaniyada jadidiya ku gowracan yihiin almakhraj min alfitna hadalku muqbil ku ka akriya idinkuna dhibba ma laha maxaad tidhaahdee markaas waa tahay nimankan baa garawood garanaysaane xalay waxaan soo sheegay saddex god oon gallo in la fudhiyo hal god oon iloobay caawa idinku daro hal god oo iloobo afraad shaxa cabdiaab wuxuu yidhi markuu ka hadlaayey shariif nin la odhan jiray oo meel maka xajaaj ka talin jiray ayaa waraaq soo diro waxaan rabaabu dadka qaabkaad oola dhaqmaysa inaad ii caddayso waraaq buu sheekhu u qoray markuu soo gaadha takfiirkii iyo qitaalka wuxuu uhi wa ama takfiir fainii ukafiru man carafa diina الrasuul ثuma bacda ma carafahu sabahu wanaha الnaasa canhu wacaada man facalahu fahada اladii ukafiruhu waأkharu اlummati wailaahi اlxamdu laysuu kadalika godkaasaan ku dhumanaa sheekhu muxuu yidhi anugu waxaan gaalaysiiyaa ninka diinta islaamka markaan ugu yeedhay gartay ama fahmay bacdamaa tawxiidku uu gartayna diinu rasuul waa maay waa maxay ucbud maa lakum ilahan hayruhu wey ayb diintii markuu gartay buu haddana la dagaalamay ama colaystay ama caayay ama ummaddii hawsha ummadda ugu yidhi siibuuba u diidahayaa hawsha ayadaa ah ama la coloobayaa kuwaasaan gaalaysiiyaa buui ilaahay mahadiine Eh, ilaahay mahadii ha jirte wuxuu hi ummadda badankeedna sidaa ma ah muxuu ka hadlayaa ummadda badankeed mushrikiin maa miyuu ujeedaa mase wuxuu ujeedaa takfiirinta aada soo marteen ee shardigeedu ahaa cindahu buluuqu dacwa waqiyaam alxuja bidaliil risaalo kale wuxuu ku leeyahay fanaquulu acdaa'unaa macana calaa anwaac colka aanu isayna waa dhowr qaybood iga dhegaysta buuri sheekhu alwal النوع الأول من cرف أن توحيد dين الlahi ورasuuله الذي أdhrnaaه للناas أdharnaahu للناas horaan ma jirin la socamgu qarsoonaa ama caan ma ahayn ama lama muujinayn وأقر أيضا أن هذه الاعتiقاadات في الحaجر والشhaجر والبشhر الذي huوa diin غاaلب الناas hadda mxuu yhi shekh hadda shirkigu iyo kufrigu waa maxay waa diinu غاaلب الناas horaanna muxuu ku soo yidhi وأكثر الأمة وللahi الحمد laysuu kadalika sheekhu ma tanaaquday ummadda wuxuu u badan uu ka hadlay waa shirki dadku waa mushrikiin laakiin adoo mushriga ayaysan wahaabiye kulahayn kaafir baa tahay inagu soo maray aljaahil almushrik laysa bimuslimin walaa kaafirin laakinahu mushrikun geesa waaweyn warkaa inaad garatee marmale hadalkaa dheer waxad ka akhrin kartaan dur sariya mujaladka koobaad sabxada laba boqol cafan sabxada boqol iyo labo minhaaju taasiisna waa ku jiraa sabxada lixdan iyo toddobo aan ka soo taga marka wahaabiyo laba eray oo culculus ayaa u baahan in xal loo helo wixii kaleo dhan culimmadu ay soo taqriiriyeen waa masaa'il la laqi karo oon biyo badan u baahnayn in lagu laqo laakiin laba masalo way cuslaayeen baan u malaynayaa masale waxay ahayd bacd alquruun almufadala afartii qarnii u horreysay wixii ka dambeeyey muslimiintu waxaa u badnaa shirki ama aljahlu bitawxiid aw aljahl bimacnaa laa ilaha illa allah waxaad tidhahdaba masalada waa masalo rag badanna ku cusbayd u baahan in xal loo raadiyo ma xaqiiqo dhabaa mise ma jirta la yidhaahdo masalada labaadna waxay ahayd waxaa ka soo baxay atawaquf wa tabayun baa ka soo booday tawaquf iyo tabayunna waxaan isku ogeyn inuu yahay madhab bidco ay leedahay niman khawaarij la yidhaahdo loo yaqaano akhnasiyu ama bayhasiyo laba daa'ifo oo khawaarijta ka mid a ah, ayaa ku caanbaxay atawaquf watabayun inay yidhaahdaan ruuxan islaamna u xukumi mayno gaalnimana u xukumi mayno aima dacwa najdiya mowqifkoodii ahaa jaahilka ninka shirkiga ku dhacay een weli dacwada la gaadhsiinin maxay yidhaahdeen dhihi maynay dheheen waa muslim xaggana odhan mayno waa kaafir maxaa ka soo baxay natawaqafu can takfiirihi wa can اlxukmi biislaamihi inaan islaamnimo u xukunnana waa ka joogsanaynaa inaan gaalnimo u xukunnana halkaa waxaa ka soo baday tawaquf iyo tabayun marka idna waxay u baahan tahay xal in loo helo labada masale u cuslaaban ma wix kale waa iska dhib yaraayeen bay ila tahay marka waxaa ku horeynaya quruuntii ayaga ka horraysay waxyaabihii soo jiray inaan bal wax ka sheeg baan ku horay wadaadka la yidhaahdo ninkii la odhan jiray alimaam abuleyt alfaqih asamarqandi ajwubadiis iyo nawaasilu leeyahay waxay ka soo guuriyeen xanafiyadu hadda ka horna idinku soo guuriye kitaabkii silsila maqaalaat fi raddi calaa doctor طaariq cabdilxaliim aan ku soo guuriyey amagan naqli ku jira ugu laaban kartaan qarnigii saddexaad buu afraad buu wadaadka ahaa saddex boqol iyo toddobaatankii buu geeriyooday waxaa la weydiiyey beled dhan oo laa ilaaha illa اllah moxamadu rasuulullahi leh soomahaya oo salaadahaya xajinhaya qur-aanka akhrinhaya dugsiyo qur-aan ka furay qur-aankana xifdsanba xaggana u dareerahaya sanamiyo awthaan inay barakaystaan ama wax moodaan beledkaa ka warran baa leehi qarniga afraad baa laga waa jiraa qadiyo taagan wey marka wuxuu kuwaasi waa murtadiin xugun murtadiin baa la marin qur-aanka iyo salaadaha iyo soonka iyo xajka iyo laa ilaaha ila اllah maxamedun rasuululah ee socota bul allaha ka siiyo maxaa yaele ayagaa ku kaaji iyagaa buriyey nawaaqid bay la yimaadeen xanafiya waxa meeshaa taagan maturidiyo murji'at اlfuqahaa baa xukunka riday waana qarnigii afraad qarnigii shanaad marka la soo gaadhay cawaamtii muslimiinta ayuu ka hadlayay abulwafa alxambali ibnu caqiil wuxuuna xukumay inay gaalan yihiin wuxuu yihi lama sacubat الtakaaliifu calى اljuhaali والطagaam cadaluu can awdaaci الsharci ilى tacdiimi awdaacin wadacuha lianfusihim fasahulat calayhim id lam yadkhuluu biha taxta amri gayrihim hadal dheer buu wada wuxuu ihi wahum kufaaru cindii bihadihi اlawdaac qubuurta weynaintay weynayn hayaan bay agtayda gaalo ku yihiin awdaacdu maxay tahay mil tacdiimi اlqubuuri waikraamiha bima naha الsharcu canhu min iqaadi الniiraani وتaqbiiliha وتkhliiqiha وkhiطaabi الmowtى bاlxawaaئij وkatbi الriqaaci fiiha ya mawlaaya ifcal bi kada وkada وأkhdi الturaabi tabarukan وإfaadaة الطiibi calى الqbuuri وshad الrixaali ilayha وإlqاء الkhirqi calى الshajari اqtidاء bman cabad اllaata والcuزى muxuu ka hadlay caamadiiba xukumhaya waa ibn caqiil axambali wuxuu dhintay شhan boqol toban iyo saddexdii hijrada qarniga afraad ma haysaan shanaad way haadee wadaadku siddeetan sano cagaha geliyey saddex iyo toban sano lixaad raacday xisaabina xilligu xukumaya hawsha waa maxay waa waa caalim qarnigii shanaad iyo lixaadba jooga lixaad bilowgiisii iyo shanaad badankii muxuu xukumay caamadii qubuurta saa ugu aafaysnayd ee baryaysay ee barakaysanaysay ee sharciga garab martay inay yihiin indi cindahu kufaarun bi hadi alawdaac wuuna kuu sheegay wixii ay caamo soomaaliyeed samayn jirtay xilli laga soo tegey ayuu marka sheekhu ku tagfiiriyey kitaabkiis talbiisu ibliis ardaygiisi baa ka soo guuriyey E, ibnujawsi kitaabkiisa e, e, talbiisu ibliis cafwan sabxada afar boqol sideean iyo saddex ibnu qayim naqligaa intuu soo guuriyey wuxuu wa ra'aytu liabilwafa ibni caqiil fii dalika ay fii cibaadati اlqubuur faslan xasanan fadakartu bilafdihi buuri ibnu qayim wuxuu taageersan yahay caamadaa laxaabiye loo dhammeeyey wuxuu leeyahay way ku fiican tahay war aan la maaganaa wey mabxa aad u qiimo badan ninkii doonaya ibnuqayim mowqifku ka lahaa qubuuriyiin xilligiisi joogta ha akhriyo baxdiga ku yimid iqaat lafaan min masaajid shayطaan saddex boqol iyo soddon ilaa afar boqol meesha maxaa ku jira lixdan safxa miyaa ku yimid toddobaatan baa ku jirta toddobaatankaa bog wuxuu kaga hadlahayaa shirku qubuur wuxuuna ku caddeeyey halka ayada ummadda badankeed inay yihiin mushrikuuna bishirki اlqubuur halkaasu ku cadday akhri wuu ku bilaaba wuuna ku dhammey inaad ay yihiin qarniga dadka nool zamankan ay yihiin mutalabisuuna bishirki اlqubuur aariyuu marka xukuma ibnu qayim isaguna ninka la yidhaahdo ibnu caqiila warkiisi dheeraa waad maqlayseen waxba hadda la qabayn mahay waxaa weeye caamada qubuurta wax moodi u diiqda ee xoolaha ku qasha ee dabka ku shidata ee barida ee waraaqaha intay qoraan ku tuura waraqoorka lagu tuuro meel ku taallay xamar baan ku xustaa siddeetan iyo toddobadii markii igu dambaysay marka hawlahaas waa jiri jireen qurac weynoo ku yaalla meelaan garan hayana nin walba waraaq buu ku dhijisan jiray nin koor sura nin muxuu ahaa cadad ka lalaadiya ayb islaanta dhali weyda marta intay iska wareejisay ku xidhanaysaa ayb waagi dambe qolyaha naga qubintay gooyeen bay naga gooyeen almuhim asha asha cumar baa garan baan u malay lbi miyuha mase qurc ba horta ahaa lebi baha caleemasaar baa la odhan jiray magacaasaa loo bixi waaga dambe ayib cumar cabdullahi weydiiy dhib ma laha hawshaas culummada inay ka soo hadleen waa kuu sheegay hawshaa dadka ku aafaysan xukunkoodii halkaasay ku caddeeyeen waxaan rabaa ashaaciro warkeeda hadda inaan idiin sheego war wahaabiye ka daran annagoo dadku tawxiid baan ku gaalaysiiyeynay ay ka tageen iyo shirkiga ku dhaceen isaaba ka adag ba iyagu keeneen ama cabdulaahi sanuusi wadaadka la yidhaahdo oo dhintay siddeed boqol sagaashan iyo shantii waa wadaad ashcari ah maaliki ah wahaabiye qaraabo uma gasho bal wuxuu u yaqaanaa mujasimo wahaabiyada ciidankooda de asxaab alxadiid iyo mujasimo u yaqaanaa bal waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inuu ku tagfiiriyaba iyage u yidhaahdo sifaad waxay sugeen ilaahay u sugeen xuluul iyo xuduud ka dhalanhayo wadaadka muxuu yidhi ina kalimaة التwxiidi tatadamanu calى اkhtiصaari jamiica caqaa'id اliimaani calى الtamaam وبhذا جuعiلت في ظاahiر الحكم الشharعي علما على الإيمان ومن هنا تعرف أن مجرد النطق بهذه الكلمة من غير تحقق لمعناها ولا معرفة في القلب لمدلولها لا يكفى في حصول حقيقة الإيمان وقد سئل فقهاء بجاية وعلمdii فقهadii fadhiday جزائر magaala ku taala بجاية waad garanaysa بلدد بالجزائر waxaa la weydiiye وغayrهم من الأئمة في أwائل هذا القرن oo qarniga sagaalaad ah aw qablahu biyasiir iyo qarnigii sideedaad ah can rajulin baa la weydiiyey yantiqu bikalimatay shahaada wayusalli wayasuum wayaxuju wayafcalu kada wakada min alkhayraat kada wakada min alkhayraat anaa kuugu daray kada wakada hadda waxaa loo jeedaa wixii islaan iyo alla uu jeclaa ninkan maxaa ku dhacay laakiin walaakin inamaa yaأti bimujaradi suwar اlaqwaali wاlacmaali faqط على xasب ma yarى الناaس يقuluuna ويعmaluun xatى إنه la ينطق بكلمة الشhهاaدة وlaa yfهم لha معنى وlaa يdرك معنى لا إله إلا الله ولا معنى الرasuuل baa la weydiiyey ka warrama nin soomahaya oo salaadahaya oo xajinaya oo wax walboo khayra samaynaya laakiin macnaa laa ilaaha ila اllah muxamadu rasuul aan fahansanayn ka warrama asaguna buu ka soo hadlay culummadii fuqahadii maalikiya maxay yidhahdeen wuxuu uhi wbiاljumlaةi falaa yadri min kalimaةi shahaadة laa maa uhbita minha wahaabi ma moodaa walaa maa nufiya warubama tawahama ana الrasuula nadiru اlilah lama ra'aahu laazima الdikri macahu fi kalimaةi الشhahaadة wa fi kaiiri min almawaadic fahal yantaficu hada الشhakhص bima sadra canhu min suuraة الqowli wاlficli wayasduq calayhi xaqiiqaة الإimaan fima baynahu wa bayna rabbi am laa baa la weydiiyey wadaadihii maalikiya ee fuqahaa bijaaya qarnigii sideedaad faajaabuu kulluhum bأna mila بأنa miثla hada laa yuضرب lahu fi اlإسlaami نaصيib ninkaas islaam shuqulkuma laha وin sadra minhu min suwari أqwaali الإimaani وأfعaali ma waqع wuxuu hi asagoo qultu aniga haddaan sanuusi nin liitamayi iga dhegaysa buhi وhada اladي aftow bihi fatwada fuqahadaasi fii xaqi hada الشhakhصi وman kana calى xaalatihi jaliy fii غaayaة الjalاء laa yumkinu an yakhtalifa fiihi iثnaan ashaacira waxay ku dhaheen ninkii macaan laa ilan garanaya war maxamad rasuula waa maxay waa kaafir geesa waaweyn fuqaa'u bijaaya sanuusi wuxuu yidhi iska badaa intane nin muslimoo taa ka murmi karana ma jiro hadday marka waabiye soo xukumeen man laa yacrifu macnaa laa ilaha illa اllah waa kaafir ijmacna soo guuriye ma gar leeyihin misma gar lahaa inta waxaa ka daran wuxuu ku yidhi ha ku khaldamayn muqalid fi اliimaan iyo midkan jaahil tawxiid iyo muqalid fi liimaan waa laba kala mas'alo ha noqonin masalo gaab wainamaa nisaacu اlculamaa'i buui waاkhtilaafuhum fii man carafa madluula shahadatayni wajazma bima tadamanahu min caqaa'id الtawxiidi min غayri taradudin ila ana muujiba jazmihi bidalika التaqliid وmujarad النashأةi bayna qowmi muminiin min غayri an yacrifa burhana calى dalika asla wاlkhilaafu fi sixaةi iimaani hada huwa اlkhilaafu اlmacruuf fi sixaةi التaqlidi fi اlcaqaa'id ha ku khaldaman buuri muqalid fi اliimaan waxaa loo yaqaanaa laa ilaaha ila اllah muxamadun rasuul macnaheeda wuu garanaya caqaa'idka islaamku xaqa ana wuu aaminsan yahay laakiin haddii la yidhaahdo waxaad aaminsan tahay maxaa u daliila daliil ma keensan karo ninkaasaa muqalid la yidhaahdaa amaa ninka laa ilaaha ila اllah muxamadun rasuulullaahi leh een garanay shahaadadu waxay sugtay iyo waxay anfiday iyo waxa alla uu mudan yahay aan kala garanayn xaggana alle iyo rasuulka aan kala soocaynin sida kii la yidhi nebi maxamed iyo alla maxay isku yihiin mindha waa ilmaadeer buuri sida kaasoo kale ka warrama midkaa waxay dhaheen in la yidhahda waa muslim suuragal gaalgiisa waaweyn weeye khilaafna kama jira yidhaahdeen waxaad ka fiirin kartaa fatwada reer bija fuqaau bijaa'i almaalikiya alashaacira iyo salusi kitaabka la yidhahdo sharx caqiidat alwusta isagaa iskale sabxada laba boqol iyo sideed kale la yidhaahdo sharxu sanuusiya alkubra soddon iyo toddoba ilaa soddon iyo sideed waa ka fiirin kartaa wuu ka daro wuxuu yidhi dadka adduunka markaa jooga maxaa u badan wuxuu yidhi wa akharu الnaasi اlyawma laysa fi daraja alictiqaadi الtaqliidiyi اlmutaabiq bal fi darajaة الاctiqaadi اlfasid wاljahli اlmurakab wma daka ila liqurbi hujuumi ashraad الsaacaة اlkubra waqilaة اlculamaءi اlcaamiliin alcaarifiin waاncidaami اlmutacalimiin الصaadiqiin hadal dheer buu sii daayay wuxuu dadka adduunka maanta gaalay u badan yihiin bu wuxuu ka soo hadlay ictiqaadka taqliidiga ah ee caamayga muslimka oo kale caqaa'idka muslimiinta o dhan wuu aaminsan yahay ilahay inuu xaq yahay cibaada mudan yahay rasuulku xaq yahay aakhiro jirto qiyaamo ilasixisaa wax walba waa og yahay laakiin maxaa u daliilah culummadaa noo sheegtay buu kuleeyahay orod sheekh hebel u tag ay wereerina anigee kaas asagu waa nin fiican ictiqaadkiisu waa maxay waa ictiqaad mutaabiqa lilxaq laakiin ummadda badankeedba maanta joogta ictiqaadkoodu waa ictiqaad faasid ah oo weliba jahli murakaba kuwaas waa wuxuu ihi gaalo weeyo gaala adduunka maanta u badan yay ka sugan tahay sanuusi alashcari almaaliki ayaga marka ha xisaabtameen ayaga wadaaddo maalikiyo ka murmay waa jiraan wadaadku waa tallaabsaday hawsha lama bahan caamadu waa fiicay ama murma ama isdaaye horta ma hayna ashcari maalikio xukumay akaru nnaasi اlyowm waa maxay waa kufaar booli wadaadka kitaabki waa idiin sheegay asunisiy اkubra sabxada soddon iyo koobaad bay ku jirta taasna wadaad la odhan jira axmed ibnu ciisa albijaa'i oo toddoba boqol iyo lixdanka dhintay dhegaysta warkiisa man nashaأa bayna adhur اlmuslimiina wahuwa yanطiqu bikalimati الtawxiidi maca shahaadati الrasuuli wayusali wayasuum ila anahu laa yacrifu almacna aladi inطawad calayhi اlkalima hadal dheer buu wuxuu ku khatimay laa yudrabu lahu fi الtawxiidi bisahmin kaama waxid ma ahe gaal mushriga wey walaa yafuuzu minhu binasiib walaa yunsabu ilى iimaani walaa islaam bal huwa min jumlaة اlhaalikiin wa zumraة اlkaafiriin wa xukmuhu xukmu اlmajuusiy fi jamiici axkaamih ila fi اlqatli fainahu laa yuqtlu ila ida اmtanac min الtacliim muqni اlmuctaaj fi aadaabi اlaswaaj mujaladka koobaad laba boqol toban iyo afar warkii wahaabi war ka daran maya mise maaha waxaan ku haysanay dadku soo ma ahayn maydan fahmin macnaa laa laa ilaaha ila allah maxamedun rasuullah wadaadkan wuxuu yidhi ninkaan fahansanay warkiisu waa in birta laga aslo laakiin inta wax laga barayaan la dilinbu xukun walba islaanta waa ka furan tahay xoolihiisu waa la qaniibsan wax walba waa lagu kala tegi laakiin yaan unuunka loo guduudin ilaa wax la barahayo unuunkan yaan loo guduudin intaa wax la barhayo waa maxay waa macnihii wahaabi ayay ku dheheen ninkan yaan la tagfiirinin inta xujada lagu oogayo masuud warku maisu tegay mise isuma tegey warku waa isdoontay mise isma doonani mise ayb mid kale aan kugu celiyo ninka qarnigii sideed ba ibnu caraduun almaliki wuxuu ka soo hadlay kitaabka wuxuu u qoray gabdhaha la guursan kara iyo ninka la guursan kara aadaabu اlaswaaji wazawjaat baa ugu talagalay islaanta meher kuu qabanhaya markuu maraya shuruudeedii yuuui iska jir haween islaan sheegtoo gaala ah jira iyo ayaan ku warkiisa dhegaysa hadda waa maaliki ashcari ah wuxuu uhi wayadkhulu fii dalika kaafiradda aan la guursan karin waxaa soo gelaya man nasha'at bayna adhur اlmuslimiin wahiy taqulu laa ilaha ila اllah muxamadu rasuulu اllah watusalii watasuumu watafcalu jumlata وتفعل جملة من شعائر الدين غير أنها لا تعرف من طوت عليه كلمة الشهادة ولا تدري ما الله ولا رسوله وربما تتوهم أن الرسول نظير الإله أولياء الله ذلك وشي وياده شربنا شربنا شرف له النبي شر ما أنت حجابي هوشي بك الله يا وذاتكم وإنما التوهم أن الرسول نظير الإله وتقول سمعت الناس يقولون لك هذه الكلمة فقلتها ولا أدري ما معناها بوجه ولا بحال إذ لا خلاف أن هذه من جملة الكفرة اللئام تنبر وقاله هقورسنا إسكا إلالي وهابيا دانتو محي لهايين marka xujada ku oogno yaan islaanta takfiirinayna markaasuu yidhi warkaanu aan sheega la yaabin iga dhegayso culama maalikiyuu sii daayay dhowr iyo toban faqiih buu faraha ka qaaday oo warkaa ku hadashay oo la weydiiyey culamo wuxuu keenay maalikiyo qarnigii shanaad ah oo ila andalus buu ka soo ururiyey hawshu marka hawl culus buu ka dhigay markaasuu wuxuu ku gebagabay fahadihi jumlaة min alأjwibati fi hadi اlmasألة وإنما أتينا بها هنا لأن كثيرا من الناس buu hi يتوهمون أن من ينطق بكلمة الشهادة بكلمة الشهادتين فهو محكوم له بالإيمان ha ku khaldamin bui لا إله إلا الله mrta keliya socon mayse markaasuu yihi والxاaصل min كalaami hؤلاء culummadaas fataawadeeda waxaa ka soo xasilo oo ka soo hahay ka soo baxay الذي أxلناaka عalى كalaamihim uu kuu sheegay أنهم أجمعوا maxay isku iجmاaceen عalى كفر man laa يumayiز بين الlahi وبين رasuuله ولا يعرف اللaha ولا رسuuله وأجمعوا على فساد نكاحه وأجمعوا على عدم أكل ذبيحته وأجمعوا على عدم إراثة ماله وصرحوا كلهم بأن حكمه حكم المجوسي في جميع الأحكام إلا في القتل فإنه لا يقتل إلا إذا امتنع عن التعليم وكدري وجل الناس اليوم ضدك بدنكي هم ممن لا يفرق بين الله ورسوله ولكن إن كذبت in kadabta fas'alhum tajidu min dalika maa laa yucadu buui dadka badankood waa sidaas waa gaalada geesaha waaweyn haddaad i beeniso od ummadda dhexqaad buui adaa yaabi doonee warkaa waad fahanteen baan u marka wadaadku muxuu yidhi dadka noocaasa culamadu waxay isku raaceen inuu gaal yahay islaantiisu ay ka furan tahay gawriciisu uu xaaraan yahay xoolihiisa aan la dhexli karin xukumkiisuna waa in wax walba la mariyo xukmu lmurtadiin ay lmajuusi laakiin la dili ilaa wax la baro ummadda maanta joogtay islaamka sheegata badankeedna waa sidaa buu dhi gaaladaa geesaha weyna kuu dhaban weeye haddii laakiin wadaadoo been baad sheegi tiraahdo ummadda dhexgal buu reebaadiyataadaa ogaan doone warkiisi macanaintaan maaha kitaabkiisa loo yaqaano muqni lmuxtaaj fii aadaab alaswaaj mujalladka koobaad sabxada laba boqol labaatan iyo kow ilaa laba boqol labaatan iyo saddex ka akhriya wadaadda badanoo maalikiya halkaa maray nimanna waa radiyeen iyagaa isku baaba kutubay qoreen ummaddu saas ma aha iscaydsada idinka idintal horta maali ashaaciro warka waa ka haydha ilahaas marka waxaynu soo marray qarnigii saddexaad qarniga afraad waa soo sheegnay dad caabudahaya qubuur ay culummadu tagfiiriyeen qarnigii afraad eh, eh, shanaadna waa soo marray iyo kii lixaad oo isku qoofalan markaan soo gaarna toddobaad iyo sideedaad ibnuqayim iyo wadaadkii bajaayiga iyo rag oo dhan baa soo boday sagaalaad iyo tobnaad ayaguna sagaalaadna haddaynu marin caraduun wuxuu dhintay sagaal boqol iyo sagaalkii ayuu geeriyooday qarnigii sideedaadna waxaaba taagnaa ibnu qayim iyo sanusi ayaa soo taagnaa hawshu maxaa weeye hawshu awlaad culus weeye cibaadat اlmakhluuq wاlasnaam wاlashjaar wاlqubuur in wax lagu takfiiriyo waa masala ijmaaciya shaaficiyadni ragga u geysta waaweyn aan wax ka soo gorino abu xamed alghazali شhan boqol iyo shantii buu geeriyooday muxuu yidhi ila taa ka soo tagnay akaru الnaas wixii lagu soo xukumay fii bacdi اlcusuur iyo culammadu siday yidhaahdeen tii un baan annaga wahaabiyada intaan ogaano oon baadhnay taariikhdii ayaan camimno oon ka bilownay qarnigii koyo tobnaad ee sheekhu uu soo baxay cafan labiyo tobnaad ilaa kii afraad baan gaadhsiinay laakiin hadda waxaan soo guurnay muqhtadafaat fii bacdi اlcusuur meedna agariya laga cabiray sidii qarnigii sagaalaad iyo sideedaad oo kale meedna xaaladdu ay jirtay kii shanaad xataa waa inagii soo guurinay hadalkii abulwafa bn caqiil alxambali laakiin takfiiru man cabada hayr allah wuxuu ihi abuxamid alghazali oo aadba loo eedeeyo wa cibaadat اlmakhluuqi kufrun makhluuq horta in la caabudo waa gaalnimo ogow wa cibaadat اsanami kaanat kufran sanam in la caabudo kufri waxay u noqotay liannahu makhluuq buuri makhluuq weeye wa kaana makhluuqan wuxuu u noqday liannahu jismun waa jidh faman cabada jisman fahuwa kaafirun biijmaaci اla'ima الsalafi minhum wاlkhalaf ninkii makhluuq caabudo waa kaafir biijmac الsalaf intii horaysay intii dambaysayba muxuu yidhi sawaءn kaana dalika اljismu katiifan kaljibaali asumi silaam jismiga aad caabudaysa ama qow ha noqdo iyo buur meel fadhida aw latiifan kalhawa ama hawa ha noqdo walmaa biyo qulqulhayo quduxsan sidii hintii oo kale laga caabudo ha noqdo wa sawaءn kaana mudliman kalardi dhul qiico badan ha noqdo aw mushriqan kaالshamsi wاlqamri wاlkawaakib bahal ifaya dayax iyo qorax iyo xidiga ha noqdo aw mushifan mid aan midabba lahayn ay laa lawna lahu kalhawa ha noqdo aw cadiiman ha noqdo makhluuqaas kalcarshi wاlkursiy wالsama aw sagiiran kaالdurati wاlhaba ama ha noqdo wax yar buui sida dhurcasada ama habaaska daaqadaha ka soo gala aw jamaadan kalxijaara aw xayawaanan kalinsaan waa kaafir bur waxoo dhanba wuxuu ka tegey makhluuq walba bini aadam ilaa hawo socoto wixii caabudo waama xukunkoodu kaafirun biijmaaci الsalafi salafan wa khalafan kitaabkiisa loo yaqaano iljaam اlcawaam can cilmi اlkalaam sabxada labaatan iyo sagaal buu sidaa ku yidhahda hadalkii wadaadkii abuleyt samardi aan ka soo guuriy adaad u baahataan masr baa idin xaal lakin adaad asaga u baahata waxad ka heli kartaan almuxiiط اlburhani fi fiqhi nucmaani mujaladka toddobaad laba boqol labaatan iyo shan aan iskaga tago halkaasi waxaynu ku dhignay ashaaciro warkeed iyo shaaficiya waxay yidhaahdeen wadaad loodhan jira maxamed cabdilkariim almakiili oo dhinta sagaal boqol iyo sagaalkii ayaa nin amiir ahaa oo ka talin hayay maali ilaa sudan dhulka ka talin jiray oo la odhan jiray alxaaj maxamed cali askiya ayaa su-aala soo weydiiyey wuxuu weydiiyey niman bilaadan iyo gobollo dhan oo laga towxiidsado laga soomo laga salaado laga xajiyo laakiin qubuur dhagaxiyo geedo ayay aaminsan yihin oo barakaystaan wax u gowracaan agtooda wax ku baryaan waa hawlaheenna haddee aan hadda kahor ka soo sheekaynay waxay ku daraan bur mararka qaarkood dhurwaagii dawacday dhahaa markay hadlaan waxbay sheegahayaan dawca woocdhi saasay tidhi dhurwamu saasuu yidhi remi w ilhaan jira qolya dhurwaagaad af garanaysaa soo ma garanaysaa ayib qolyahaasaa la weydiiyey maxaa abdilkariim almakhili qaahirulyahuud baa loo yaqaana wadaadkaas qarnigii sagaad buu ahaa ayma almaalikiya ninkii yuhuud qasbay ee ka xoreeyey galbeedka africa galbeedka afan waqooyiga africa tunis iyo libiya iyo jazaa'ir iyo maqhrib iyo mauritaniya iyo maali iyo dhulka ninkii la dagaalam yahuud buu ahaa waa ninka caalim muslim ninkay ugu necab yihin way daraaseeyaan fikirkiisa hadda jamacadkood ku dhigaan muslimiintuna waxay u bixinayeen qaahir اlyahuud fi اlqarni الtaasic uu ku jihaaday ilaa wiilkiisa ay dileen curadkiisa nimankii xataa taageeray ayuu xataa takfiiriyey wadaadka maxaan ka rabaa makiili muxuu yihi ka warran caamadaas wuxuu yihi ama alqowm aladiina wasaftahum ama alqowm aladiina wasafta axwaalahum fahum mushrikuuna bilaa shakin لأن التكفير في ظاهر الحكم يكون بأقل من ذلك كما بيناه في السؤال الذي قبل هذا فلا شك أن الجهاد فيهم أولى وأفضل من الكفار الذين لا يقولون لا إله إلا الله xulkuwaas in lagu jihaada ka fiican in yahuudiya nasaariya majuus la aado maxaa yeele kuwan yaquula laa ilaha illa اllah muxamadu rasuulu اllah لأن هؤلاء الذين وصفت لبسوا الحق بالباطل بحيث يضل بهم كثير من جهلة المسلمين بول حتى يكفر مسلم كعامة وهو لا يشعر فهم أولى بالجهاد من الكفار الذين لا يقتدي بهم مسلم gaalada wuxuu hi waa gaala la yaqaano bannaanka taagan kuwan tawxiidsanaya ee soomaya salaada iyo xajinaya xaggana qabri iyo dhagax iyo qow u dareerhaya iyo qori iyo geed waxaaba ku khatalmi caamada muslimiinta kun adduunka la dhaafiya buuri jihaadkaas o dhan kuwan iskugu gee gaalada kala daa kuwan meel saar soo warka wahaabiyada maaha ay dhaheen mushrikiinta hadda nala joogta oo ka daran kuwa hore warkii wahaabiyada wey ayib waa maalika ashcariah waa tahay wuxuu ihi fajaahidhum biqatli rijaalihim wa sabyi nisaa'ihim wa daraarihim annaga wahaabiyaha gabdhaha iyo caruurta ma qafaalano ninka wuxuuba yidhiba ragga ha lalaayo haweenka ha la qafaasho caruurta ha la qafasho kulli ha la addoonso oo yaquuluuna laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulu llah wayusaluuna wayasuuma wayazakuuna wayaxajuun waxba kama jiraan buu sheekhu yidhi wanahbi amwaalihim calى ma qadamnahu fi jawaabi الsu'aali اladii qabla hada fain samamuu calى shirkihim faxariq sadanata buyuutihim likufrihim waalihatihim biالnaar kama facala khaalid waliid muxuu ihi bibacdi murtad ahli ridda wuxuu hi hadday sii dhagaadeegeen geedaha gub oo qowyaha ka gub oo dhagaxa baabi'i kuwa u fadhiya buulasha ee culummadu waana laa ayaga dhasha dhigo marka ila waa sadaratu alasnaam oo kale ka soo qaadaya hadalkaa qiimaha badan wuxuu ku yaalaa wadaadka fataawadiisii as'ilatu alxaaj askiya lilmakiili gooni baa loo taabacay risaale ilaa toddobaatan beejo weeye as'ilaة اlasqiya baa la yidhahdaa moxamed cali wa ajwibat اlmakiili calayha safxada afartan iyo saddex ilaa afartan iyo toddoba ka akhriya risaalada abxaad qiimo badan baa ku jirto oo wahaabiyada anfica ha la akhriyo waana maطbuuco ninka keri waaya odaygii feedhaha weynaha ka soo dejisto muxuu ahaa sheekh google ha u diro mise hadda hawlo kaloo ka dambeeye baa jira anuu hawlaha lama socde almuhim wadaadku aad ba hawsha u akhriyey wuxuu yidhi maal intaad ku khatalanto nimankan inaad daysayaan dhice nimankaasi meel saar wadaad asaguna wahaabiyada la qarni ahaa oo la yeeshay cumaan in badanna waan soo sheegay cumaan sheekh cumaan danfudi kun laba boqol soddon iyo labadii buu geeriyooday waa ashcari maalikiyu اmadhab qaadiriyu ariiqa weligee ma soo xajiyin mana cumraysanin wahaabiyana ma arag wahaabiya markay u bogeen wadaadka warkiisa oo iswaafaqeen meelo badan yay dhaheen waxaa laga yaabaa intuu soo xajiyey inuu anagu aan ku neefsannay weligii ma soo xajiyin mana soo cumraysan fi taarikh ayib qolya mogta eh, ansaar lwahaabiya waxaa iska jira jecel khayr walbo tawxiid ogu yeerhayo oo qarniga dambe la helo e in loo tiriyo wa min aahaari اlwahaabiyaةi wdacwa اlislaaxiya najdiya waa khayr laakiin wadaadka sidii la og yahay wuxuu ku ta'auray oo haystay ajwidat اlmahiili naqli walba qadyada kusaas wuxuu soo guuriyaa jawaab uu leeyahay maxamed cabdilkariim almahiili qaahiru lyahud fi qarni taasic wuxuu kaloo soo guuriyaa sheekhiisa maxamed jibril isaguna ku adkaa qadiyadda ayuu soo qaataa iyo nuquusha sanuusi qadyadaadana soo marana iyo culmadii bijaaya fuqadii bijaaya soo qaata asagu waxaa la yidhi ummadda adduunka joogta ka war wuxuu ihi iclam waa beledku jooga galbeed ee waqooyiga africa cafwa iclam ya akhi ana الnaasa fi hada اlbilaadi buri alaatu aqsaam dadku waa saddex qaybood iskuma waqasnaba qismu minhum yacmalu acmaal اlislaami walaa yadharu minhu shayءu min acmaali اlkufri walaa yusmacu minhu شhayء يuناaqض الإسلام cاarفuuna bالتwxيid محsن للعibaadaة فهؤuلاaءi مسلimuuna قطعا تجري عalayهim أحكاam الإسلام وhm naadiruun naadiruun dad wuxuu hi waa dad tawxiidku ka asaxay oo ilaahay yaqaana oo awliya allah oo ahlu khayr ah warkaan kuusoo gaabiye dadka waa muslimiin buu dhi axkaamta islaam bayna qaadanhayaan jumlatan wa tafsiilan laakiin hase yeeshee waa dad dhif a ah, oo yar wa qismun minhum kuwa labaad maa shama raa'ixata alislaami walaa yaddaciihi weligii islaam muusan ursannin mana sheegta islaamnimo fa haulaa'i kaafiruuna asliyuuna qaطcan walaa yatabisu xukmuhum calaa axadin waa gaalageysa weligood baan isla yahuudiya nasaaro kale inaga daaba kuwaas maxaa ku soo hadhay kuwa malagood galay suufiy waa kuwan wa qismu minhum mukhaliun waa mukhali isku darhayaa tawxiidkii isku barxayaa shirkigii laa ilaaha ila allah maxamadun rasuullah awliya alla adeeg buu bal si dheh waa saasuu wada xaggana waa dirhayaa baasha sii daynaya waa wuxuu shukur mustafa ka qayliyey wuxuu yidhi masaajidka kuwada tukanaysaan qur-aanku akrin waad la yaabi sidaad u dhaqaaqo maxkamaddii uu fadhiisan qodobka sideediisan saddexaad baa ku haya midka labaatanaad baa ku qabtay waad xidhan tahay buu leehay bal sidabu kan xag iseen dhaadhaa waad la tukanku dhaqaaqi axmed albedel buu ku dawaafaya qabrigiisi sitan nafiisuu ku dhawaafahayaa marka kuwan xaggeen geeyaa bal kuwan seen dhahaa wadaadka kuwa hadda muxuu yidhi wa qismun minhum mukhalliطun wuxuu isku badhxay islaam iyo shirki see iskugu khalday yacmalu acmaal اlislaami wayudhiru acmaal alkufri wayusmacu min qowlihi ma yunaaqid اlislaam kuwan maxaa u tala ah fahaؤulaaءi kaafiruuna murtaduuna qaطcan laa tajri calayhim axkaam اlislam wahaabiyaaba dhaanto wadaadkaas muxuu yidhi aad aragtaba maxay yihiin kufaar murtaduuna qaطcan kitaabkiisa loo yaqaano tacliim اlإkhwaan biاlumuur alati kafarna biha muluk الsudan iyo kitaabka siraaj اlإkhwaan iyuu hadalka ku qoranya labaduba kitaab kaloo leeya kusoo celiya nuur اlalbaab isna la yidhahdo kutubtiisoo dhan waxna waa ka makhtuud waxna waa ka maطbuuc qaybna waa mafquudo dowladu as-aasay oo boqol sano jirta waagi dambe gaaladu dumiyeen baa jirta aminkan waa baaqi warasadiisii iyo dadkiisii waa joogaan ka farcamay sida wahaabiyadoo kale maali ninka taga wuu la kulmaya nigeri ninka tagana wuu la kulmayaa jaamacad weyn bay ku leeyihiin waxaa ii soo hadhay inaan dib u yar noqdo oon u gudbo masaladi badan oo aan usoo soo socday gedigeedaba masalatu atawaquf watabayun masalatu tawaquf watabayun masalada masalo dhib badan weey waxaa loo tiiriyo ninka lagu aada loogu weeraray shukri mustafa iyo jamaaca takfiir oo dhan oon la kala qaadayninba afartii kooxood uu ka soo dhigay saruur afar buu qaybiyey tawaqufka tabinka way wada qabaan laakiin way ku kala duwayen qolyo waxaa jira ayagu islaamku wuxu kuma laakiin gawra caadi iyo guur muxuu ahaa iyo salaadda keliya iska ilaalinaya wuu soo qaqaybiyey laakiin masaladaasa lagu eedaya shukri mustafa qadiyadda loo tiiriya ah inuu mujtamacaadka tagfiirin jiray jumlatan wa tafsiila iyadna waa been kale taana la socda iyadna waa hee been kale yukafiru naasa bilmacaasi waynu soo dhammayna ilata maxaa soo hadhay mujtamacaadku takfiirin jiray haddii loo jeedo mujtamacaad jaahiliyu odhan jiray saxiix wahaabiyaba waa tidhi sayd qudbu waa yidhi xaamid alfaqi ibnu baas waa soo yidhaahdeen yaa soo yidhi oo kale ashaaciro jadiidiyo tabliiq akhwaal nin walba waa soo yidhi weliba saana kaaga tegin kitaabka kitaabu sharxay wadaad maalikana leeyahay beyd baa ku yimid markuu jaahiliya اuulى ka soo hadlay y wuxuu yihi wmilhum kulu dii kufrin wain nasabuu anfusahum liddiini kafir walaa tuqili wuxuu hi jaahiliyadii hore waxaa la mid a kulu dii shirkin nin walboo shirki ku dhaca wain nasabuu anfusahum liddiini kafir gaalaysi walaa tuqili ha u cudur daadhin iqaala ma jirto man aqaala musliman aqaala cadhartu ma soconaysa buuri marka waxaana har kule waa le manduuma zawaawiya loo yaqaana manduuma zawaawiya la yidhahda sharxeedana sanuusi baa iskale ka akhriya beytka asaga aad buu usoo celcelshadaa wadaadkii danfuudi beytka asaga ah wuxuuna ku baray suufiyo dhan ku baaba'saday qolyii quburiyiinta ah. waxaan u dego masalo hal ishkaalo wahaabiye ku yimid oo qadiyadda ah laa naxkuma biislaamihi walaa bikufrihi aan ka jawaabo qadiyadan shukri mustafana warkiis horta aan kugu akriyo shukr mustafa dadku wuxuu u qaybiyey sidau u qaybiyey daanfawdi dadku waa saddex qaybood buu hi muslim la yaqaana islaamnimadiisoo cad facala ra'si walcayn bur agga idhig gaal gaalnimadiisu ay caddahay oon ku khaldaynin camal islaam oo kale oo bannaanka yaalla ninka aan isku hayna buu hi waa majhuul xaal waa kuma yusalii wayasuum wayaxuj wayaquulu laa ilaaha illa allah maxamadu rasul maca anahu mutalabisun bishirki ninka noocaasa wuxuu u yaqaanaa majhuululaal xaal mar haddii kufrigii shirkii ummadda hadheeyey buuhi ku bata adduunkii muslimkii dhabkahaa ah iyo kii mushrigii dhabkaa ah aan la kala sooci karin atawaqafu waan ka joogsan buuhi falaa axkuma biislaamihim biislaami fardin walaa bikufrii ilaa inaan helo bayano cadba mooyeen warkaasoo warkii ma aha wahaabiyo iyo ashaaciradii daanfawdii maalikiya warkooda soo maaha aan idinku akhriya warkiis saad u fahantaan wuxuu yidhi naxnu naxkum biwujuudi kaafiriina yaqiinan buui gaalo inay adduunka dhooban tahay waan hubnaa buui wa aydan muslimiina yaqiinan ma dhihi karti muxuu takfiriyey dadkoo dhan buu takfiriyey firdan waa cyaana taa waa been waa isbaabi'inaya inta iyaga ka soo guriyeen mukhaalifiinta baan kuu soo goran ma aha kitaabkiisa oo aan waan haya ma jiraan waxaan wax ka soo guuri waa maxay waa waa biwaasitati naqli اlmukhaalifiin wuxuu uhi naxnu naxkum biwujuudi kaafiriina yaqiina waayضa muslimiina shay-aani mukhtalifaan laba kala duwan wey muslimiinna waa jiraan iyo dhab ah gaalo dhabana waa dhooban yihiin laa nacrifu acyaanahum laakiin garan mayna fardi fardi macali baa gaalku macabdi baa muslimku ma naqaana buuri maxaa dhiboona haysta wayashtarikuuna fii bacdi اlmadaahir buur waana wadaagaan shacairta islaamka kan waa soomaya kana waa soomahaya kan waa tukanhaya kana waa tukanhaya yaquulu laa ilaha illa اllah whada yaquulu laa ilaha illa adu tabdhe meelgee madaahirtu maxay tahay milu talafudi bishahadatayni aw الsalaati aw الsawmi hadal dheer buu waday wuxuu yihi faاstaxaala caqlan التفرقة بينهma على أساaس هذه المظاهر haddii mushrigiina uu la imanayo intuu muwaxidku la imanayey siday ku kala soconaa wuxuu hi waagi hore gaalku waa la yaqaanay zunaariy waxaa loo xidhi jiray calaamaduu lahaa muslimkuna raayuu hoos taagnaa islaam iyo tawxiid iyo daar baa lagu yaqaanay hadda waa isku durawday buu hi waa isku dareertay masaajidkaa la wada geli waa la wada xajin nin walbana hawshiisa kale hawsha ku wataa muwaxidkii kama sooci kartid buu yidhi mushrigii wuxuu hi wama istaxaala caqlan istaxaala sharcan waa qaacida musallama calaa haada markuu istixaaladu ay xaqiiqa noqoto sax wey shayga mustaxiil caqlan ah caqligu waa inuu hadda sariix yaadaysa caqligii dabtara kama hadlayo caqligii faasidkaa wama istaxaala caqlan xaqiiqatan istaxaala sharcan waa qaacida saxa wuxuu yihi faاstaxaala an yakuuna allahu qad amaranaa fii sharcihi biاlxukmi biislaamin aw bikufri axadihim fii mili hadi اlxaala waxaan suuragal ahayn buu i mar haddii wixi o dhan isku khaldan yahay oo wax lagu kala soco laba ruux aan la garanaynin inaan dhahna kana waa muslim kana waa kaafir hadda waa iska xadgudub buur maxaan ku kala soconaa maalan wuxuu ku miaaliyey laba maro oo xariir ah midna xariirtii faalsada ahayd midna tii dhabta ahayd isku midab ah isku taabasho ah dhan walba iska matala seed ku kala saari loonki midabka waa wadaagaan nucuumada iyo jilicii dalacsanaanta waa wadaagaan haddii la ursado urki waa isku mid dhumucdii dheerarka waa iskaga mid mitir iyo ballac wax wal maxaad samayn buuri dhihi mayse kanaa xariirtii asligayda xaggana odhan maysid kanaa fooj sharigii taqliidigaa xukunku waa maxay waajibka ah atawaquf xataa yatabayana almuzayafu min alasliyi ma tamise ma aha xoran waa ka joogsanaya war caqligu waa sidaa buuri warkiisi baa wadaa wuxuu uhi wmaa daama اlxukm bاlإslaami aw اlkufri fi hadi اlxaalaةi qad istaxaal an yakuuna min sharc الlah faqad wajaba التawaqfu can اlxukmi xatى tabayun bibayinaةi taslix litafriqa warka warkiisi waad fahanteen baan umay ninkaas wuxuu qabaa atawaquf can majhuuli اlxaal man laa yuclamu biislaamihi walaa bikufrihi inuu ka joogsadu qabay mana qabin in la yidhaahdo idinkoo dhan khaam raam afraadan wa awaa'if gaalatiin ma qabo lagamana soo guurinin ninkii ka soo guuriyana beentu yuu u qasday ama jahli baa ku xambaaray wuxuu ihi fajaaza lana an naquula min غayri iftiraءin calى diin اllahi walaa taqawuli bغayri cilmi calى اllahi ina fi hadihi اlmujtamacaat اljaahiliya wاlatii tasamat bsmi اlislaami wiraatata min الtaariikh waxaan leenahay buu i laa yakunu talabusu man laa nacrifhu bibacضi اlmadaahir اlislaamiya kaafiya bimufradihi kadaliilin lilxukmi biislaamihi kama ana madaahir اlkufri alatii taqumu calayha hadi اlmujtamacaat watadharu fii cumuumi afraadiha laysat ayضa kaafiyaة lisaxbi xukmi اlkufri calى kuli axadi fiiha bal yajib الtawaqfu can اlxukmi calى man laa nacrifhu xatى natabayana kufrahu min islaamihi warkiisaasoo iskama caddo التكفير والهiجرة وجها لوجه waxaad ka fiirisaa safxada boqol afartan iyo sideed haddii kale wadaadkan luwayxiq alkhuluw fi الdiin safxada saddex boqol toban iyo toddoba ilaa toban iyo sideed wadaadka kale aharu aaraaءi الkhawaariج fi الfikr الmucaasir safxada laba boqol labaatan iyo sideed ka fiiriya hadal dheer oo wuxuu leeyahay uu sii wado oo uu yidhi waxaa ka mid hadalkaas faأصbaxat الsalaaة min acmaali الbiri mushtarakatan يؤdيha الكافر والمشhرك ويؤdيha المسلم ووجود المجتمع الجاهلي لا يمنع أن يكون هناك أفراد مسلمون لم يحدث عنهم لسانهم ولا أعمالهم فهؤلاء مجهول الحال لا أقول بكفرهم ولا أقول بإسلامهم ما قلت بكفرهم ma gaalaysanin bui مخاaفة ما جاء من الوعيid من قاaل لأkhi ya كافر baan ka cabsaday ka joogsaday wadaadku waa waal muctadilah inagu maxaan u naqaanaa takfiiri laakiin laga dhegeysan warka asaga waa lagu dheganya wakadalika laa aqulu biislaami insaani xataa insaanin qad yakunu kaafiran maca wujuudi اlmadaahir hadal dheer buu sii wadaa wuxuu leeyahay hada maxضu اlinsaafi waaxwaطu liqaa'ilihi waacuudu biاllahi min xasaadi اlabsun buuri wadaad isdhowrhayo oo aad isu ilaalinaya ayaa meesha ka soo baxay almihim waa kuu sheegay hadalka hadal la mid ah waxaa laga soo guuriyaa fii masalati tawaquf wa tabayun sayidqud mujtamacaadkii jaahili ha dhaho laakiin afraadda ma tagfiriyaa la yidhahdaa waxaan hadda ictimaadaynaa naqliga u dambeeyey wadaadkan hadda amiirka u ay sheeg jamacada u dambaysa maxay ahayd asaadicuuna bilxaq amiirkooda magaciisa muxuu aha mustafa kamil miyuu aha mustafa kamil maxamed muxaadaro hadda uu wado oo la yidhahda qisati maca sayid qud xalqada afraad wuxuu ku caddeeyey sayid qudba afraadda inuusan tagfiirin jirin mujtamacaadka markuu yidhahdo mujtamac jaahiliya afraadda mid walba wuxuu ku xisaabtami jiray buu ihi waxa ka muuqda laa yaxkumu bikufrin cala alacyaan walaa biislaamin cala alacyaan ilaa ay u caddaato wuxuu qabaa marka fikirkii shukri mustafa atawaquf watabayun mushkilada marka meesha idinta la wahaabiyo waxaa weeye seed ku kala soocaysaan الtawaqf eh, watabayun waxaa lagu ogaa inuu yahay bidca khaarijiya bayhasiya iskale akhnasiya iskale idinkuna warkii baad ku soo dhacdeen shukri mustafa ku dhacay jamacatu takfiir baa ku dhacay sayid qudbi baa ku dhacay hawshu xaggeed maraysaa waa hawl mushkilo ah waxaan leenahay horta bulaadaha dambe iyadoo eh, ka hadli baa ka hadli doontee wahaabiyada anugu aan odayga u ahay aan difaacdo wahaabiyadu waxaan leeyahay warkeedu waa war saxan wahaabiyo ninkii ku dhacay shirki maxay u yaqaanaan mushrik mayse dhin waa muslim waxay ku dhan waa mushrik xukumkii shirkigu lahaa keliyay qaybiyeen oo qaacidada loo yaqaana tabciid اlaxkaam bay mareen xukm haafaan haaf bay u yaqaanaan tabciid ulxakaam ayay mareen tusaale gaaban gabadha zinada ku dhalatay waa bintu zani xagga maxramiyada laakiin bintu zani ma aha xagga dhaxalka waa ay fahanteen baan u malay gabadha zinada aad ku dhashay waa gabadhaadi ma guursan kartay cinda aljumhuur gabadhaadina ma oo kuma dhaxli karta xagga dhaxalka waad garateen baan u malay ayib haweenada ku nuujisay waa hooyadaa xagga maxramiyada maxram bay kuu tahay waad la khalwoon waad la safri maxram baad u noqon laakiin hooyo kuuma aha xagga nafaqada iyo xuquuq اlwaalidayn ma laha warkaa miyaad fahanteen ukhtuka min aradaaca walaasha naaska kula nuugtay waa walaasha xagga inaadan geyin oodan guursan karin walaashaana ma aha xagga dhaxalka xuquuqdii ay walaasha kugu lahayd qaraabanimada guud ee nasba ku timaada shuqul kuma ilaha nabi maxamed baa ku yidhi sawdo sawdo wiilkan walaalkaa wey laakiin ka xijaabo nabigu muxuu sameeyey xukumkii walaalnimaduu nabigu qaybiyey wuxuu waa walaalkaa nasaban walaalkaana ma aha xagga la khalwoodka iyo la safarka ajnabi wey waa ajnabiyu min jihatin maxramun min jiha qaacida tabxiid alaxkaam bay a'immadu sameeyeen waxba dhiban maysan keenin haddaad iga diiddaan jumhuur salaf maxay yidhaahdeen sabiga gaalnimo ku dhacay dheheen waa kaafir murtad ah laakinahu laa yuqtal xataa yabluq jumhuur salaf saalix wiilka toban jirka ama sagaal jirka ama laba toban jirka hadduu gaalnimo ku dhacay dheheen hadduu gaal yahay miyaan bismilayeynaa salafow maya waxay dhaheen la gowrici maayo ilaa uuqaanka la yidhahda la soco waa dhoweyd shan sano ka hor adoo kubad ciyaarahayaad nabiga cayday adoo kubadaad ilaahay gaadisay kitaab qur'aanadaad ku joogsatay waad qaankaa dhahada ma toobad keeni mise waa ku xalaalaynaa alla waa ka noqday sii daaya hadduu iswaalo horaa lagu tago macnahaan ujeeda baad fahmaysa hadda waa iska kaftare muhiimaddu salafku maxay qaybiyeen ii jawaaba dee salafku maxay qaybiyeen xukmu tak axkaamu takfiir bay qaybiyeen man badla diinahu faqtuluuhu baa laisku ogaaya waxay dhaheen kan qad badla diin laakinahu laa yuqtal oo maxaa jira salafow rufca alqalamu baa ku dhegan bay dhehen agga kaga dhegan maadaama xadiidka rufca alqalam ay ka lalaado xukunka waxaan leenahay kufriga waa ridnay laakiin ciqaabta waxaan la sugaynaa markuu indhaha kala qaado wahaabi waxay ku yidhahen ninkan waa mushrik laakiin dilkiisii iyo dhiiggiisoo la banaystay iyo xoolihiis waxaan la sugaynaa in loo digo maxay bi'iyeen wahaabiyo waxaa maysan biinin tawaqufka iyo tabayunka wahaabiyo waa sidaa usuul buuna leeyahay haddaad iga diideen xanafiya waxay yidhaahdeen almurtadu muslimun min jihatin kaafirun min jiha yidhahdeen xanafiyo kutubtooda ka soo guuriye muraajaciya mujaladka toddobaad afar boqol afartan iyo toddoba almuxiiط اlburhani fi اlfiqh الnucmaani waxay yidhaahdeen ina almurtada fi xaqi اlaxkaami muslimu min wajhin wa kaafiru xarbiyu min wajhin tawaquf tabayun miya mise waa xukm la qaybinayo wahaabiyadu xukun bay qaybiyeen qatliga iyo istixlaalu اlamwaal waxay ku xidheen buluuqa dacwa shirki iyo mushrik in lagu xukumana markaasi dhankada kaa saareen siday selafkuba sabiga dhankada oga saareen inuu kaafir yahay dilkana ay dib ogu dhigeen buluuqiisa marka waa ifahanteen wax ishkaala ku jiro xukumka wahaabiya ma jiro haddaad iga diiddaan waxaan leeyahay tawaqufka iyo tabayunkaan qaybinaya tawaquf tabayun sunni ah iyo mid bidcaan u qaybinaya waa ijtihaadkaygaa la soco hadda oo maxaad leedahay tawaqufka iyo tabayunka akhnasiyo iyo bayhashiyo wuxuu ku dhisan yahay asal ay leeyihin oo ah atakfiir bilmacaasi maxaa yeele ruux bini aadan oo macsiya ka badbaadahaya waa yar yahay ama ma jirtaba ilaa man casamahu اllah waad ogtihiin tawaqufka iyo tabayunkoodu waa farac ku dhisan asalkoodii ahaa takfiiru nnaasi bidunuub walkabaa'ir amaa tawaqufka iyo tabayun ku yimid aima dacwa najdiya waxaa weeye mid ku dhisan calaa aslin saxiix ama kufri xaqiiqi ah ruux ku dhacay marka farqi baa udhaxeeya nin kaaga joogsanayo islaamna aan kuu xukumaynin kufrina aan kuu xukumaynin asagoo isle mindhaa ama ku dhacay amau zinaystay mindhaa ama been sheegay ama waxaday nin sidaa u joogsanaya iyo nin leh kuga og ilaahay kayrkii inaad caabudayso ood awliye baryayso kuga og laakiin leh ha ciqaabin intaad leedahay war ka joog hawshan ayadaa farqi baa u dhexeeya miyan isbahnay hawsha ayadaa waxay la tahay ishkaalkaas inaan ka dabaashay a'imadaydi iyo culimmadaydi laakiin waad dhariijin kartaa idinka idinta laydhaas dhariijisaan waxaa marka u baahan laftirkeedu in xoogow la baraarujiyo ma jiraan bidca baahday ama kufri baahya awgii dad culamo horeoo salaf oo ka joogsaday dadka qaarkood majhuul xaal waxaan leenahay haa saan aimada oga helo dadka horeeyey taabiciga loo yaqaana caamir cabdillahi alcambari min aimati taabiciin alkibaar buu ku jiraa beled buu tegey markaas wuxuu ku arkay dadka wax kawaamee xoolaha gowraca inaysan ku fiicnayn axkaamtii gowraca bisinkii iyo xawlmulidka la gooyo iyo hawlihii o dhan aysan ku fiicnayn haddana beled kaluu tegey sidii bay noqotay waagi dambe go-aan wuxuu qaatay in hee uu yidhaahdo anagu hilibba cuni mahayo qudaartayda iyo kalluunkayga iyo hawlahaygaa kalead iga ogtihiin waa axad taabiciin alkibaar bal dahab wuxuu ihi waa alwaliy اlqudwaة الzaahid imaam الtaabiciin ka akriya sirka taarikhdiisa waagi dambe qolya waxay ninka waa takfir khaarija lannahu laa yaأkul dabaaix almuslimiin war dabaaix muslim waan cunaaye kuwan wax gowracahaye caamo weeye gowraca ma yaqaanaan ama waxbara ama hay u lugoynina maxaa jiraal maalin baan arkay buu ihi mid neef qoorta kaga istaaka taagan rida kale ii soo qabo keentaas keen tana dha taana soo qabo dha tana keen dha tana ii dhib dhac bismillaahi ma laha maxaan sameeyaa balsidhe tuna waa ku taagan yahay tii loo soo qabtana asagoo midida ku hay taana la soo or taa kag taa kaa kag wuu sii wadaa <laughs> garate barubule war shikiga baa galay buu idhi walaslu fi dabaayixna maxaa laisku ogaa fi luxuumina xaraam baa laisku ogaa shiki baan ka qabaa shardiga lagu banaysan lahaa dabaa'ixda inuu hirgelay dhib kale ma jira idaaye waa xadgudub lagu sameeyey idan taasay ku keentay imaami ahlusunna waljamaaca bidcat اljahmiya markay faaftay iyo khalqu اlqur'aan wuxuu ku yidhi ardadiisii ha ku daba tukanina nimaydan garanayn caqiidadiisa soo tawaquf tabayun maaha ninka aad garataan inuu sunniyahay ku daba tukada kii aad garan waya majhuul xaalka ah hee ha ku daba tukanina sheekhulislaam ibnu taymiya isagu ugu awolo wuxuu ihi waa calaa sabiil istixbaab buu u calaa sabiil istixbaab laakiin daahiru nas wujuub bay u eg tahay hadalkiisi haddaan idinku dul akhriyo abubakr almaruudi wuxuu yidhi su'ila axmedun amuru fi اطariiqi faasmacu اliqaama jid baan marahayaa markaasaan aqimid maqlahaya taraa an usaliya intaan ku leexdo ma la tukada qolyaha aqimay faqaala axmed qad kuntu usahilu waag hore waan fududayn jiray waxaan dhihi jiray meesha laga aqimaba iskala tukadaan dhihi jiray faama id kaurat اlbidacu falaa tusalli ilaa khalfa man tacrif dabaqaat اlxanaabila mujaladka koobaad kontan iyo sagaal ka firiye mar hadday bidacdii baahdo badatay hee maxaan samaynay التوقف في الصلاaة khalفa majhuul الxaal hadduu shirkigii baahay oo carakawaa noqday ummaddina aan ka joogsanoo nidhi naan naxkuma bikufrin walaa biislaam maxaad nagu gelaysaan bidcaba laga hadlaaye waxay la tahay warkaa inuu iska cad yahay masar markii la soo gaaray qarnigii lixaad shan boqol lixdan iyo afartii imaamka dhintay la odhan jiray cumaan marsuuq ibn xumayd ibn salaam alqurash alfaqih alcarif الzaahid alcambali markay cubaydiyiin qabsadeen masar iyo qaahiro bidcadana ay ku faaftay sheekha faqiiha xambaliga wuxuu amray xertiisii iyo asxaabtiisii inaysan ku daba tukan nimaysan garanayn tarjamadiisa dheer ka fiiriya shekh islam ibn taymiina wuu ku keenaa mxuu eh, ahaa majmuucu ku keenaa intaa gabagabadu marka maxay noqotay marka la soo ururiyo waxay noqotay ishkaaliyaad ayaa ku jira fii masalati takfiir اmujtamacaat bushi culus baa ku jira haddaad u jeedaan kufriyaadku markay baaheen oy carakawaanadu ummadduna shirkigu uu ku baahay kuna batay ama badankoodba ay ku dhaceen in jaahiliye lagu xukumo qarniga asaga ah rag badan baa kusoo xukumay waxay gooyi la yihiin ma aha shukri mustafa iyo sayid qudbi iyo ragga la midka ah haddii loo jeedo fardan fardan ha loo xukumo dadkana wax u xukumay ma jiro nin walba waa ka joogsaday majhuul xaalka waa ka joogsaday tawaqufka iyo tabayunka aima dacwa najida loo tiiriyeyna waxaa wey waa tabciidu axkaami ma aha midkii ahaa laa naxkumu inuu muslim yahay walaa bikufri midna xukumi mayno way ogyihin inuu mushrig yahay laakiin waxay u jeedaan dili mayno oo dhiiggiisa banaysan mayno xoolihiisana qaadan mayno ilaan u digno ayb waxayna halkaa maryeen baa laga yaabaa kaafirka asliga ah een dacwadu aysan gaadhin aan gabagabeeye dacwadu aysan gaadhin waa laysku khilaafay haddii la dilo maalikiyo iyo xanafiyo waxay leeyihiin gaalada kufaarta asliyiinta weligoodba islaan maqal haddii la dilo waa in dhiiggooda waa xalaal ninkaan waxba la weydiin maayo haddii la dilo laakiin waa fiicanta in loo yeedho oo dacdo la gaadhsi ama waa xaaraanba in la dilo ayagoon wax loo sheegin hadday dhacdo magna ma laha yidhaahdeen qisaasna ma laha waa xanafiye iyo wixii ku raacay annaga sharci waxaan leenahay kaafirka asliga ee qabla buluuqi dacwa in la dilo ma banaano ninkii dilana mag baa ku waajibi baan dhahnaa kaafir asli ah qabla buluuqi dacwa laysku hayaa khilaafkiisa marka kaafir muntasiba ah ama mushrik muntasiba ah, qabla buluuqi dacwa ay amadu ka hadleen mooyeene agga dhiiggiisa iyo maalkiisa ma aysan xukumin islaamnimadiisa murana kama qabaan inuu mushrik yahay waxaana ku tusay inay axkaamtun qaybiyeen waxay dhaheen midkaa aan dacwadu gaadhin ee jaahilka mushriga ah hadduu dhinto lagu tukan maayo loo ducayn maayo dambidhaaf alle looma weydiin karo looma waxba lagama sadaqaysan karo lagama udxiyaysan karo axkaamtayaa iska axkaamulkaafir wey cadamulistikfaar cadamu tadxiya cadamu tasaduq inaan laga xajin karin laga cumraysan karin loo ducayn karin waa maxay waa axkaam alkaafir in aan la dili karin inta wax loo sheegahayana waa axkaam ruuxa muslimka lagu ogaay ile dhiiggiisii xaaraan bu ahay iyo maalkiisuba axkaam bay qaybiyeen ma qaybinin asaga inuu muslimya ma aysan xukumin qadiyadaas marka intaas ishkaalkaasaa ka jira aad muhiimaddan ka raba waxaa weeye dalabatulcilmigu caamadu warkaygii dhowr habeen soco inay ku weeraraan baa laga yaabaa laakiin xertaan u jeedaaya xeray waxaa weeye khulaasadu iska hubsada masaa'ilka masaa'ilkan iska baadha wadaa dan leh yuusan idinku guurin mid dan loo doonaya markuu takfiir ka hadlayo inuu geliyo sayid qudbi iyo iyo masar iyo qaahiro la aadayaa la aadi maayo dirciye iyo mxuu aha cuyayne iyo xoraymalaa iyo nejdi iyo riyaad la aadi maayo ayadoo intaas wahaabiyo intay sameeyeen in lamida ama ka daran intay sameey in lamida ama e- e- ka roon ka fudud baan u jeedaa unbaa laga helaya wadaadahan marka la fiiriyo marka la eego qaabkay u camimeen u ballaadhiyeen qitaalkoodii iyo dagaalkoodii u ballaadhiyeen qarni labiyo toban ilaa qarniga afraad u ballaadhiyeen dhiiggay bannaysteen khasawaadkay qaadeen magacay isu bixiyeen howlaha marka la fiiriyo daa'ifo muslimiinta ka mid a ah, oo ahlu sunnaaan ka hadlayna la socaad oo qaabkaa wax u dhigta iyaga ka horba miyaan soo maray qaabkay u dagaalameen dhiiggay banaysteen khasawaadkay qaadeen jahliga tawxiidka iyo shirka ku saabsan halkay gaadhsiyen min qarni ka bilow labiyo tobnaad ilaa waxaad geysaa siddeed boqol oo sano soo maha taqriiban siddeed boqoloo sano wey kun iyo laba boqol ka jar afar boqoloo sano siddeed boqoloo sano ummadda agtarkeedu maxay ku susgnayd aljahlu bitowxiidi wa cadami macrifati shirki iyo cadamu macrifati laa ilaha illa allah macnaheeda la garanayn ayib qaabkaa marka laga eego waxay noqon hayaan sayid qudbi iyo shukri mustafa iyo ragga midka ah farda kula carar bay noqonayaan laakiin waxaan aaminsan aniga shakhsiyan go'aamada ay qaateen ayma dacwa najdiya way saxan yihiin hal go-aanoo khaldan ma jiro ninkii dood ka qabana fadhi baan iskugu iman karaa haddaan doono miis kalaan kusoo noqonaya way fahanteen baan u malay qadiyadaasi yaan lagu khaldamay aima dacwa najdiya waa culummadaydi aimatu khayr baan u arkaa aimatu hudda baan u arkaa hadalkii aan idin idhi hadduu takfiir jiro wahaabiya ah kaa un baan oga jeedaa takfiirka waa inaga xalay soo marray saddex kaafirku waa saddex qaybood kaafir aslia ah, iska badaa midka asagu ayib iyo mid murtad ah oo ka baxay islaamku yidhi anugu waan gaaloobay yuhuudi baan noqday majuusi baan noqday diinba ma aaminsaniy oo kaa tegey sida kuwa hadda inoogu yeedha masiixi soo gala inay yidhaahdeen meelaha fadhiyo oo kale kuwaana muran ma laha ninka laysku hayo takfiirkiisa hadda laysku riixkee weye murtad muntasib bimacnaa kufri buu ku dhacay islaamna waa muujisanayaa mana aaminsan inuu asagu kaafir yahay laakiin adaa og inuu kufri ku jiro kaa gaalaysiintiisaa beryahan laisku riixaa oo la takfiiriyi wey yukafiruuna e almuslimiin yukafiruuna annaas jihaadiyiinta lagu baabiye taa un bay ahayd wahaabiyata lagu radiyey ee eh, wadaadihii xilligaa jooga ay ku baabi'iyeene eh, axmed zayni daxlaan iyo ragga la halmada taa bay ahayd midkaasaa la isku hayaa kaa haddii laga hadlahayo ummad ka daran wahaabiye ma jirto akaru nnaas maxay ku xukumeen shirki iyo inaysan laa ilamcanayn aysan garanaynin kadibna waa ku jihaadeen ilaa ay qabsadeen bariga dhexoo dhan ku dhawaadeen ay absadaan ilaa waagda mashayaain kale murtadiin kale gaaka lagu jabiyey marka waxaan ka hadlaynaa shawaabi waxay isku dareen xugum iyo seef wada socda meesha sayid quطbi iyo shukri mustafa wadaadda xabsi iskaga jiro intay wax fadwoodeen lagu bedelay weeyeba habarna aan ka dhiijinin baa leed alla dhankan marka laga eego wahaabiya ka daran oo wax lamida ma jiro waa sidaa macnuhu hadalku waa sidaas ma aha munxarifiin kale meel ay u qaadahayaan in yaroo khulaaso aan ku gabagabay warku waa dheerada maylaya waxaa rabaa keliya aan u soo degaya inaan idinka dego laba dariiq oon idin idhaahdo manhaj اlhudaati bayna alkhulaati wاljufaad dadka ahlu khayrka ee hanuunka waxay u dhexeeyaan laba ariiq jufaad iyo khulaadnimaan loo aqaan qulaad waa nimankii xalayna aan ka soo shanqariyey usuul badanna aan ku kala tagnay jufaadna waa niman agtooda wax ka gaalooba ma jiraba wax ka gaalooba ilahay haddii la caayo haddii ambiyada la higaadiyo haddii ilaahay lagu kufriyo laakiin madhabkooda ma way doonaanoo markay wadaad isku dhacaan way tagfiirin doonaan jufaad baan kuma aqaana warkooda weligood ba saasay jirtay alkhulaad nimankaan u aqaano ee hadda inta matasha aan ogahay waa jamaacatu maxamuud nuur cumaan usuul badan baan ku kala tagsannahay waxyar baa idinka tilmaamay aan iskaga taga warkee alaslu cindii fii cumuumi اlmuslimiina waa ilaa man calimtu kufrahu cumuum اlmuslimiin waxaa aniga asal u ah inay muslimiin yihiin beenta la wareejiyey iyo shekebarlaydu socon weyday meel la gaari weyday dacaayadda aad wadaan bacdu lmukhaalifiin ay wadaanna oga tegi mayno takfiirinta bacdu dawaa'if aan aaminsan inay gaalan yihiin toban jarna waa idiin sheegay ninkaan iska laadiyo rudhun baan kaga dhaganaan ilaa uu ilaahay iga fujiyo inaad fahanteen baan u malaynaya laakiin cumuum lmuslimiin cumuumu lmuslimiin asal waxau agtayda inay muslimiin yihiin ilaa man calimtu kufrahu ama daa'ifa ha noqdo ama fardi ha noqdo qolyahan alaslu fii cumuumi اlmuslimiin waxaa weeye agtooda waa alkufr intaan ka warqabo doodana waa la galay maqaalaadna wayna dhex mareen wadahadalla khaasna wayna dhex mareen waa ogahay saasaan ku ogaa hadday ka noqdeen waa rag fiicana isku keeneen alalu fii cumuumi muslimiin waa maxay agtooda waa alkufru ilaa man calimuu islaamahu waa ku kala tagna asalka labaad ee ku kala tagna waxaa weeye alaslu fii sukaa ilbilaad alislaamiya belediyada konton iyo dhowrka hadda adduunka ka jira islaamku ay sheegtaan dowladaha ka taliya hadday doonaan gaalaba ha noqdeene sidaa anugu aaminsana ummadda ku nool agtayda casal waxa u ah inay muslimiin yihiin wa in kafarat اdowlatu wاlxukuuma waxaa laga yaabaa inaan madaxweyne iyo maamulkii hoosta ka xariiqdo shacabka laakiin bulshada muslimiinta ah ninkan islaamkiisa hubana waaba muslim kaan kufrigiisa waa kufri kaanan ogaynna daartaan raacino waa daaru islaam asaguna waa muslim waad ifahanteen baan u malay asalka saddexaad aan ku kala tegayna waxaa ka mid a ninkii shahaadateynka muujiyey shacaarulislaam laa ilaaha ila allah muxamadun rasuululahi yidhaahda anugu waxaan leeyahay waa muslim ilaa helo naaqid ninkaa uu ka muuqdaba mooyeen ayagu waxay leeyen maya laa ilaaha ila allah mad aduu yidhaahdo waa in laga saxo shuruudu laa ilaha ila allah alcilm اlmunaafi liljahl kow ee iisoo qabo aلsidq اlmunaafi lilkadib alikhlaas اlmunaafi lلnifaaq alyaqiin munaafi lishak hawliha laga tiriyo anugu waxaan leeyahay ruuxa islaamnimada muujistay axkumu biislaamihi xukman hadduu doona haba noqdo hoosta hoose munaafiq ixtimaalka hoose aniga hawl ii taalla ma aha wa xisaaba maca allaahi wey ixtimaalka hoose markuu ka soo ifbaxo bannaanka yimaado ayaan warkiisa caddaynaya intuu laakiin shahaadanhay waxaan leeyahay waad fiicanta hore u soco ayagu waxay leeyihin laakiin kulli waa in laga soco qodobadaa waa in laga taabto waxaan kala qaadaa alfarqu waxaan kala qaadaa islaamka xukmiga iyo midka xaqiiqigaah ayagu waxaa weeye islaam xaqiiqi ahayn adduunna kama shaqeeyo aakhiran kama shaqeeyo dhibkaasna waad aragteen wuxuu ummadda u geysta waad ogtihiin waxaan ku kala tegaynaa muslimiintu masaa'ilka isku khilaafeen waa xalaal iyo waa xaaraan axadna kuma takfiriyo anugu mas'alo ay ummaddu isku khilaafto waa xaaraan iyo waa xalaal axadna kuma takfiriyo laakiin waxaa laga yaabaa masalo la isku hayo waa kufri iyo ma ahee kufri ma aha inaan doorto ra'yiga odhanaya waa kufri taana waa wej ay culimmadu maraan oo lale waadna garanaysa ayagu laakiin waxay caan la yihiin mas'ale laysku hayo waa xalaal ee waa xalaal dadka inay ku takfiiriyaan maxaa ka mid xalaan idiin soo sheegay murtadka muntasibka gowriciisa bismi illaah wallahu akbar uu ku gowracay wax ka khaldan uusan jirin ninka cuna waa gaafir bay leeyihiin waa kaafir waxayna geliyaan shirku اlwalaa'i wاlbara shirku lmuwaalaad bay u yaqaanaan anuguna masalaة اdabaa'ix wاlmanaakix waxaan hoosgeeyaa baab اlxalaali wاlxaraam masaa'il buu leeyahay laisku waafaqay iyo mid aan laisku waafaqin waa leeyahay laakiin takfiirku waa in daliilkiisi uu caddaadiyo kufrigu uu caddaado ayib yani cadiinkii muctabarkaa aw saraaxatan aw duhuuranba ku duunaha noqdee masalada kalen ku kala tegayna waxaa ka mid ah laa atawaqaf fii xukmi majhuul xaal ruuxa majhuul xaalka xukumkiisu anugu ka joogsan may axkumu biislaamihi ima biamaaratin fii nafsihi aw bitabciyatin liwaalidihi aw bitabciyatin lidaarihi laa atawaqaf طarfata caynin fi اlxukmi biislaamihi sidiisuba waa majhuul xaalka ayaguna nimaysa islaamkiisa hubsanin ma aha islaam intaanu ka warqabo waxaan ku kala tegaynaa sunnada iyo axaadiista nabiga ictina khaasaan u leehay una sameeya anigii xertaydu intay ga warqabto wakhtina waa ku bixinaa mana qabno wax la yidhaahdo xadiidku saxiixinka ku jira hadduu daahirkiisu ka hor yimaado sunnada qur-aanka waan tuuraynaa ayaguna way qabaan waana weliba masaladan si khaas ugala dooday mid aan qaraabanahayo cabdiraxmaan fasiix la yidhahdo xadiidku wuxuu yihi hadduu xataa bukhaariya muslim ku jiro daahirkiisuna uu khilaafo qur-aanka uu khilaafo waa tuuraynaa waa dhaqan lagu yaqaanay muctasile iyo khawaarij ahlulbidac dhan baa lagu yaqaanaa usuul badan baan ku kala tegaynaa qadiyadda waxaa weeye nimanka warkooda waa ogaha anugu yaa lagu leexidhi in yar qolihii jufaadda aan ku dhaho jufaad waadna igu daashayn baan u mala aan ku gabagabeeyo jufaad waa kuwama jufaad waa jadidiyo iyo ictisaam waxaa ka daran akhwaalumuslimiin oo ayagu habar xataa muxuu ahaay suubaraha cayday ninkii agmar maxay leeyihiin takfiiri wey marka qolyaha jufaad baan u aqaana yayn ku baabi'in usuushooda maxaa ka mid a ah? waxay qabaan intaan ka warqabo mukhaalifiintaas si guud iyo si gaar ahaneedba isku soo qabo si guud baan u hadlayaa masaa'ilka diineed lama qaybin karay dheheen looma qaybin karo masaa'il daahira jaliya iska cad iyo masaa'il khafiya oo markaa ruuxii ku khaldama la kala qaybiyo midna ruuxa loo cudurdaaro asaalatan midna ruuxa la takfiiriya asaalatan isna aada hoosaa iskaba jiraani masaa'ilka diine lama qaybin kara yidhaahdeen mas'alo walba oo ruux ku khaldamo waa in loo cudurdaaro jaahilka waa in loo cudurdaaro muta'awilka waxaa ka soo baxday marka usuushooda nebi maxamed ninka caaya waa in loo cudurdaaro hadduu ila jaahil baan ka ahay muta'awil baan ahay waxaa ka soo baxday ninkii yidhaahda aakharaba ma jirto iyo qiyaamo in loo cudurdaaro waxaa ka soo baxday ninkii yidhaahda xukmulmurtad maba jiro sidii kii awrtable waadhow ay tagfirinayaan muxuha magaciisa abdusaciid maxaa lagu tagfiiriyey ii sheega soo jaahilku ma ahayn kullu jaahilin waa macduur soo ma ahayn waa jaahil waxba garan maayo xadiid nasaa ku yimid iyo axaadiis buu isku jacbursaday wadaaddo mujrimiinna waa dabagalay waa khaldamay waa muslim khaldama kullu jaahilin macduur soo maydan dhihin walaa farqa bayna almasaa'il in masaa'ilka la qaybiyana waa manhaju ahlilbidac waalmuctasila warka xaggee aada warka xaggee u kacay anugu taqsiimkaasaan qabaa masaa'ilka in la kala qaado la qaybi waana ariiqatu salaf baan leehay hadda ka waa ka niqash waxaa kuu soo hadhay jaahilka ictibaaru xaaliiljaahil baa anigu qabaa in la kala qaado daarta ruuxuu ku nool yahay la fiiriyo xilligu asagu soo islaamay la fiiriyo masaladuu ku dhacay la fiiriyo ee waxay dhaheen kullu jaahilin wa kullu muta'awilin waa macduur waxaa la yaab la marka sida hadda koox loo tagfiirinhayo anugu dama dhegaysanay xerta rag ka mid a ii sheegay qolyo harti u badan baa waadhowood loo dhameeyey baa layidhi mise harti umaysan badnayn maxamed jibriili ii sheeg maxaa jibriil iyo ninay burhaan yidhaahdaan uun macrifoba aan jirray hadda ka hor iisho qabo cabdiqaadir keshki iyo yaa kale cali raagi wadaadka lalkasa iyo yaa kale adugu niman baa la tagfiriyaa la yidhi anugu ma dhegaysanin mana dabagelin danna kamani laakiin waxaan ogahay usuusha ictisaam iyo jadiidiyo iyo akhwaanulmuslimiin nimankan aysan kaala noqon karin ma noqon karaan haddii usuusha aad ka toobad keenteen waa idin soo dhowaynaynaa nimankaana waa idinkula duulaynaa weliba weliba taad dhigteen to ka daran baan dhigaynaa laakiin baashan burdhaglaysiga ah ma socorayso waxaa usuushooda ka mid a ah, ruuxu gaalnimo walba ha ku dhacee hadday dhici karto inuu cudurdaar leeyahay lama tagfiirin karo waxbaan ka booday marxaba waan baraarujin doona insha allahu tacaala waxay qabaan ruuxu gaalnimo marku ku dhaco cudurdaar in loo raadiya waa waajib ma aha inuu leeyahay geedi baa gaalnimo ku dhacay wax cudurdaara kuma ogid iyo maanic adugu waa inaad doontay waa inaad baadho waa waajib in loo doondoono lacalla wa casaa war ninku gaalnimo ku dhacay baashur way iska caddahay maace anigu ma ogi war sababkan dhacay xukumkiisa aan siiyo asalkuna waa in xukumka sababkiisa la isku dhejiyo maanic xukumkaa difaacana ma jire waa side maya wujuubu طalabi اlmacaadiir baan ku ogaa anugu haddii laga toobad keena waa gooni warka inaad fahanteen baan u malay waxaa ka mid a ixtimaalu اlmaanic hadday dhici karta ruuxu inuu cudurdaar leeyahay lama takfiirin karo cudurdaarkaa loo kala qaada mid maqbule waa cudurdaar oo dhanba shubha un hadday jiri karto qolyihii ogaadeen waagii xorooday maxaa la yidhi shubhat likrah baa jirta shubhat likrah niman tayo qaba oo daraad lagu wado oo bahasho saas lagu kala baxay maxaa la yidhi shubhat likrah kuwana horta awal shubhat likrah xaggee ka aaday shubhat tawiil shubhat اljahli shubhatu kadaa xaggey ka aadday nimankan xeruu ku idhi cajilaha dhegaystay iyo qoraalihii laga qoray nimanka markii la weeraraayay ile xer badan iyo wadaaddaa iskugu tegay nimankee yaan ku idhi masalada oogu daran ee nimanka lagu eedeeyey maxay tahay waxaa oogu daroo lagu eedeeyey buu idhi inay dhaheen gaaladu yuhuuddiya nasaaradu wixii la halmaana aakharo jannay galaya inaguna jannan gelayna nin walba diintiisu ku janno galhaya wadaaddaa ku aafoobay shubha haddaa taa ku jirta marka loo firiyo usuushu ictisaam iyo jadiidiye la fiiriye ikhwaan muslimiin he shubha ku jirto niman baa ku aafoobay aayaddii ina aladiina aamanuu wاladiina haaduu wالnasaara wالsaabi'iina man aamana biاllahi wاlyowm اlآakhir wacamila صaalixا falahum ajru cinda rabbihim walaa khawfun calayhim yuhuud waxaa la yidhi janna leyihin haday hagaagaan nasaare janna ay leeyihiin saabi'iin janna ay leyihin muslimiin dadkao dhan waa diimo fiican hore u socda niman baa ku aafooye kutubna ka qoray war haddaad warkan dayn weydaan nin aan shubho iyo cudurdaar adduunka yeelanayni ma jiro beenyaa laisu sheegi wixii hore ummadda aad ku lugaysaan ama ka soo noqda ama qolyahan masaakiintaad ogta inaysan difaaci karin beerka lagaga tuman ya waa soo socdaa ha degdegin ma sugto meher la yidhi waxaan ku ogaan jiray usuushooda jufaada nimankaan u aqaano waxaan ku ogaan jiray inay dhaheen iqaamat اlxuja shardi ah asalka guud waa ka wada soconaa laakiin aafada hoose ku jirtaan kuu sheegi ay ku jiraan waxay leeyihiin xujada yaa ogay ninka ninka xujada ku oogahaye xaqa gaadhsiinaya ee xumaantuu galay ooga degaya waa inuu yahay inay asagu isku fiican yihiin haddii ninkaa gaalnimada ku dhacay iyo adugu xoogu xorgufa idiin dhaxayso xujada kuma oogi kartid ma xusuutaa warka ayaga muxaadaraad baa laga lahaa qawlo halkaa laga sii dayna lagu daalay kutubna in lagu qoraan malaynaya nimankan hadda xujada ku ogey nimana colyihiin ba xujada ku ogey miya ya war hawsha waxaa tahay maasha ama ka noqda ama iska daaye waxaan ku ogaa ayagoo yidhaahda ruuxa ku dhacay gaalnimo waa in daliilka lagu gaalaysan u yahay qaci ilaa bidaliilin qaciyin daliil qaca ah oo ninkaas gaalnimadiisa keena fardi gaalnimadiisa keena adduunku waa naadir buu ku yahay ee shareecada naadir buu ku noqonaya cumuumaad baa u badan nusuusta cumuumkana waxaa laisku ogaa afraaddiisa gelidday gelaysa fi اlcumuum inay tahay daniya calaa ra'yi اljumhuur qaطciya calaa ra'yi اlxanafiya markaad xataa gaalnimada ku hubsato falkiisa ayaan noqon karin sariix qowlkiisaan noqon karin marar badan sariix duhuur baa soo geli dani baa iman dilaalaad baa imanaya daciifa a marar badan war haddaan shubat اikrah shubat tawiil wax wal cudurdaar hadduu dhici karo ixtimaalba maanicba hadduu muxtamal yahay aata ruuxi lama agmari karo xaggana aad tidhaahdeen xujada ma oogi kara nimaa ninku aysan isku fiicinayn war gaaladan iyo murtadiinta si xujo loogu ogaa seesa ruux u gaaloobaya soo diin kutumasho ma aha waxaan kaloo xusuustaa usuushooda ka mid ah ruuxa laa ilaaha ila اllah muxamadu rasuululahi yidhaahda islaamkiisu inuu asagu muslim waa aci daruuri aci bay dhihi jireen rag ii yimid oon kala niqaashana hataa way jirtaa hadda waxba magacooda sheegi maayo rag dalabatulcilmi ah oo qiimo badan oo masalada kaga niqaashay wax badan la soconin dhanka laisku hayo way jiraan haddii ruuxu islaamadiisu ay qaci noqoto waxaa laga rabaa markaad takfiirinaysa in laga helo gaalnimo qaci ah gaalnimo qaci ah kay ka iman falkiisi baan caddayn marar badan daliilka tusahaya gaalnimadiisaan marar badan yaan qaci noqon karin maxaan qaci noqon karin cudurdaar baa jiri kara masaa'ilko dhan baa kuu sinnaa jaahil walba macduur buu ahaa mutawa'awil walba macduur buu ahaa inuu waalayaama dhici karta ninka hadda iska socde takfiirisa inuu waalaya ma dhici karto maybe rubamaa walacalaso inaga soo mar waxaa dhici karta waxaan ogaa iyadoo la yidhaahdo shacabka kenya gaalnimada ku dhaca wixii shacabka kenya gaalnima ku dhaca laba cuurdaar baan ugu cuurdaaraynaa jahli iyo ikraah intiina hadda masaajidka fadhida mukrayiin baati waa iska fadhida mukrayiin wadaadahan gaalnimada ku dhacay ma dhici karto in ay mukrayin yihiin soo jahalo ma dhici karto waxaa intaa ka daran waxay dhihi jireen gaalnima maslaxa loo geli karaa ninka yidhi siduu ii sheegay ninkan midigta iga fadhiya ninka yidhi kitaabka qur-aanka qayb ka mid a ah, ha la tuuro soo ma dhihi karo waxaan u galay maslaxa inaan ka digo khuluwiga intan tuurideeda waa maxay maslaxan u tuuray lanna kufriga maslaxa loo geli karaa oo maxaad raadinaysaa khuluwgan iyo takfiirkan xadgudbay baan ka degaya war nin maanta gaalnimo ku dhacay kuwaa iska da hadda aan sheegay iyo kuwa ka daran hadday usuul jufaadka ku socotaan xertaan la hadlay iga kuwaan warkoodee waad ku baaba'aysaan waxaad hadhow ku qasbanaan doontaan kaad ku xanaaqdaanba inaad taa wixii hore ma jiraane gaal baata maxaa yeelay gaalnimada aad ku dhacday way caddahay hawshaasi iska ilaaliya manhaj اlhudaati bayna alghulaati wاljufaa jufaadu ayaana ka aafa badan marka la fiiriyo hulaada kuwa maxaa hulaadda waa in yaroo meel iska fadhido meel meeshana sandaqa ku jira markaad tagto celasha biyahana ku dhihi celasha biya dhankeeda bari markaad tagto hee daaru islaam baad joogtaa dhan kale maxaad joogtaa waa ceelasha biyaha la socoad in yar bari kuwa iyago ayaaba gaajas kaga dhammaan doona waxay tarhayaanna ma jiro aafada ummadda haysata waa madhabu he aljufaa intaasaan jeclaa inaan idin idhaahdo wallahu aclam wasalam alaikum raxmtullah barakaatu kitaabka ducaatullah qudaad sheekh doctor xasan ibnu ismaaciil alhudaybi ayaa loo tiiriyaa kadibna maqaal laga qora hay dambeeye waxaan hadda hadalka u socliy waxaa weeye shukri mustafa qadiimti markaan ka hadlaya waxaa dhibki gaadhay iyo sidii loo baabiyan aan soo wada waxaan idhi wadaad aan asagu la xidhin oo xasan hudayb aan u jeedo ayaaba sidan kitaab loogu been abuurtay oo balaaya ka dhacday nimankii la baabi'inayey ee la xidhayey ee wax walba lagu sameeyey soo ma dhici karto in wax badan loo tiiriyo qadiyada markaan maraya yaan sidaa idhi bismila masalada marka xasan xudayba lama xidhin waa gef waa khalad waa la xidhay akhwaanu muslimiinkii waagi u horreysay la xidhay ba ku jiray konton iyo afartii raggi la xidhay ba ku jiray laakiin sideedamaadkii wixii loo soo gaaray xilligii shugri la dhibaayey asagoo de bannaankiisuu joogo kutubtuu qorayo waa talinayey fitnadii hore ee kontomaadkii ragga la xidhay ba ku jiray bimacnaa lama xidhin waa khalad wadaadku waa la xidhay wallahu aclam intaban idiin soo celiyey allah idin barakey